الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى baabu shiraaءi الطacaami ilى أjل axad اlإkhوة walaalaha mid ka mid ah wuxuu codsanayaa hooyadiisoo xanuunsan oo qalitaan hindiya ku gashay in loo ilahay loo baryo inuu ilahay caafiyo ilahay caafiyo ilahay caafimaada siiyo qaala الmuصنifu raximah الlah baabu shira baabu shiraaءi الطacaami ilى ajل cuntada oo la gato ilaa ajalin muddo yacni muddo in lacagteeda la bixinayo dayn lagu gato lagu qaato lacagteedana muddo laisla ogyahay la yidhaahdo waan ku bixinaynaa ama dayn lagu qaato shiraa dacaam ila ajal wuxuu ku wadaa in cuntada ama kaash iyo naqdi baa lagu kala gataa ama ajal iyo muddaa lagu kala gataa marka muddadii buu ka hadlayaa qala xadaثna cmar ibnu xafsin ibnu khiyaafin qala xadaثna abi xafs bnu khiyaaf qala xadaثna اlأcmash sulayman ibn imran اlkahili qaala sulaymaan wuxuu yihi dakarnaa cinda ibrahim ibraahim agtiisa waxaan sheegnay ibraahim anakhaci ibnu yaziid arahna fi salaf in rahan iyo curaar iyo wax qofka uu kugu kalsoonaado lasii dhigo fi salafi fii akhdi salafi daynta qaadashadeeda daynta iyo horumarinta qofka uu wax kuu horumarinayo ee daynta oo aad ka qaadanayso rahan in lasii dhigaan isweydiinay faqaala ibraahim wuxuu yidhi laa ba'sa bihi dhib ma laha arahan fi salaf dhib ma laha yani qofka inuu kuu kalsoonaado oo wixii aad ka qaadatay deyntaha uu ku qanco inaad u keenayso haddaad keeni weydana wuxuu oga samro oo wixiisi uu kaga goosto oo uu ku qanco waa inuu kaa hayo taa way bannaan tahay wax dhibaataana male baaburahan ayay soo yay ku imaan doontaa masaladaasi baaburahan baab la yidhaahdo yay soo geli uma xadaثanaa wuxuu nooga waramay ibraahimkii acmash baa hadalka watee can alaswad buu nooga waramay abtigiisoo aswad la yihaahdo isagana aswad الnakhaci can caaishata radi allahu canha um اlmuminiin gabadhaasi qiimaha badan buu aswadna ka wariyey ana الnabiya salى اllahu alayh waalih wasalam nabigu ishtaraa طacaaman inuu raashin soo gatay min yahuudiyi nin yahuudi ah ilaa ajalin muddana uu la madaraystay oo muddadaas iyo muddadaas aan kuu keenayaa bay nabigu ku yidhi farahana wuxuu marka rahaan iyo curaar u siiyey diracahu nabiga diraciisii sala allahu alayh wasalam diraca waxaa loo wadaa dirac bireed wey qalabka dagaalka ciidamada hubka iyo xabad iyo wax iskaga celin jireen iyo seefaha iyo warmaha oo kale wey marka dirac bireeduu nabigu xidhan jiray calayh salaam cinda alxarbi dagaalka markuu aadayo ayuu yihi hoo diracan sii hayso waa waxa ugu muhiimsan ee nabiga sal allahu alayh wasalam xoolihiisana ayuu kamid ahaa diracaas halkaa marka wuxuu musanif kuu sheegayaa dacaamkii la qaatay ee deynta lagu qaatay inay banaanaatay ilaa ajalin muddo taas waa midda koobaad waxaa kaloo xadiidka ku jirta in deyntaa la qaatay iyaduna rahan lagu bixiyo oo qofka uu rahan meeshaasi si haysto qofka markaa murtahinka ah ee rahankaasi loo dhiibay ninka raahinka ee raahinka u dhiibeyna daa'in weeyaan ka deynta qaado weeyaane waxaa u bannaan murtahinkii inuu mar muddadii haddii la gaaro oo qofkii wixii keeni waayo wixii inuu u gato oo u maaratay qaato ayaa u bannaan oo wixiisii uu ka goosto taasaa bannaan waxaa kaloo xadiid laga fahmayaa laga qaadanayaa jawaas mucaamalat alkufaari alyahuud wahayrihim yahuudiya kayrkoodba gaalada in lala macaamilo beeca iyo gadashada iyo shiraha iyo in lala macaamilo ina bannaanta arrintaasa inayna keenaynin almaxaba walmawadda jeceyl iyo mawaddo iyo muxuu ahaa welihi inayna keenaynin tacaamulka daahirka ah ee dadku ay wax kala qaadanayaan ay wax kala gadanayaan ay dhaqmayaan macnaheedu maaha in maxabadii iyo mawadadii mu'miniinta laga rabay iyo welihi inaad qofka asagaa aad siisay ma aha waa laba shay oo kala duwan maxabada iyo mawadada qalbigay gashaa waxaana ka ratibmaa in dadkaas ay isku jeclaadaan alla dartiis isku gar isku garab istaagaan isku gargaaraan ayaa ka dhalanaysa amaa mucaamalada muuqaalkee kore waxaa weeyaan waa mujarad shay un daahir ah oo dadku ay isdhaafsanayaan wey taan weeyaan laa yanhaakum اllahu can اladiina lam yuqaatiluukum fi اdiin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsiduu ilayhim ti weyaan birigaa iyo iqsaadku labaduba waa shayga daahirka muuqaalka kore wey ama maxabada qalbiga ah muminiinta iyo muwaxidiinta ay ilaahay subxaana wa tacaala ayuu ku tilmaamay inay muminiintu ay yihiin kuwa iyaga dhexdooda isjecel iskuna naxariista waxaa kaloo laga fahmayaa xadiidka oo laga qaadanayaa jawaazu rahni fi lxadari rahanka qur'aanka kariimka markuu ilahay ka hadlaya wuxuu yidhi wain kuntum calىa safari walam tajiduu kaatiban farihaanu maqbuda haddaad musaafiriin tihiin oo aad wax idin kala qoray iyo daymihii iyo mucaamalaadka wax kala qoray aad weydaan rahan iyo isku dhiiba oo rahan kala qaata farihaanu maqbuda lakala qibdoonaayo marka dikru safar fi laaya kharajat makraj lgaari bay dhaheen aw libayaani lwaaqici xaalad markaa dhacday ama mahe aqlabka haddee marka musaafir layahay oo wax kale wax kala qorasho iyo makhraatiya la waayo ayay baahidu sii badan tahay laakiin macnaheedu ma aha in rahanku ayna ku banaaneen fi lxadar waa ka nabiga alayh salam isagoo madiine jooga oo magaaladiisii daaro xadar jooga ayuu rahankii isticmaalay oo wax dhiibay marka wain kuntum calaa safarintaasi aqlabka unbay ka hadashay aayaddu qaala musanifu raximah llah baabu idbaabu araada bayca tamrin bitamrin qofka hadduu damco inuu gato timir bitamrin timir kale uu dhaafsado ku gato khayrin inuu ka fiican timir uu haystay buu rabaa timir kale inuu ku bedesho waxaana soo maray beycu lmusaabana in timir timir lagu gado oo la kala badiyo inay ribo tahay ogaanay iyo cinabkii iyo waxyaalahaas ku in la kala badiyo timir buuna rabaa qofkan fiican inuu soo gato timir kalena uu ku iibsado ayuu rabaa see la yeeli marka lama ogolo inuu laba timirood isku gado kala badiye sidii uu yeeli lahaa ee timirtaa fiican uu ku gaari lahaa ribadana ooga badbaadi lahaa ayaa loo sheegaya qaala xadaanaa qutayba bnu saciid ibnu jamiil can maliki ibn anas ibn cabdillaah can cabdilmajiid ibni suhayl ibn cabdiraxmaan can saciid ibn musayib ibni xasm can abi saciidin ilkhudriyi wa abi hurayrata radi allahu canhuma marka waa ninka la yidhaha saciid ayaa laba laba sheekh buu leeyahay oo laba saxaabiya can abi saciidin alqudriy wa can abi hurayra radia allahu canhuma riwaayoyin kale waxay sheegeen ana aba saciidin wa aba hurayra xadaaahu labadaasaa u warantay saciid musayib radia allahu canhuma labadaa saxaabiba waxaa weeyaan mukiriin fi lxadiid bay ka mid yihiin midna waa midka ugu xadiid badan axaadiista nabiga alayh salam uyaqa ugu badan ka kalena waa toddobada la sheegay ee mukiriinta lagu magacaabo midka ugu dambeeya wey ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam istacmala rajulan nin buu nabigu caamil ka dhigay oo shaqo siiyey oo mas-uuliyad iyo xil u dhiibay calaa khaybara meesha khaybar la dhihi jiray yahuudda ay deganaan jirtay muslimiinta gacantooda soo gashay yaa mas-uul looga dhigay oo la yihi kormeel ka noqo fa jaaءahu wuxuu la yimid madiina bitamrin timir janiibin fiican timir wanaagsan isagoo wada ayuu nabiga u keenay alayh الsalaatu wasalaam faqaala riwaayooyinka qaar nin ansaariya buu ahaa bacda riwaayaatna bilaal laftirkiisa bilaal bn rabax isaguna way ka dhacday inuu timir fiican intuu soo qaaday timir xun oo uu hayay inuu laba saac intuu gaday timir fiican oo hal saaca kusoo iibiyey kusoo bedelay liyadcama الnabiyu salى الlahu alيه wasalam si nabiga uu cuno ayuuna saa u yeelay nabiga markii u sheegayna wuxuu yidhi aawahu caynu riba ayuu nabiga alayh الsalaatu wasalaam waa ribadii oo naftirkeedii ah timir timir lagu gaday oo la kala badiyey faqaala rasul lah sal slam ba wuxuu yihi akulu tamri khaybara khaybar timirteeda haakada maseynay u fiican tahay sanadkan qaala wuxuu yihi saxaabigii laa maya e wallaahi yaa rasuula rasuul allahu inaa lanaakudu saaca suus baan qaadanaa min haadaa timirtan fiicana bisaacayni bibadeli saacayni laba saac baan ku bedelanaa aan kusoo gadanaa wasaacayni laba saac baan soo iibsanaa bihalaaثati saddex baan ku gadanaa oo timirtii xumayda faqaala rasuulu lahi sal l slam baa wuxuu yihi laa tafcal saha yeelin saha yeelin waa nahyi inuu sidaa yeelo laga reebay oo laga nahiyo wey qofkana min xaqihi inuu shay fiican helo xaq buu u muxaramna waa laga xarimay oo waa la nahiyey marka inuu wixii wanaagsanaaye dayibkaa uu helo xaaraamtiina uu ka badbaado ayuu nabiga calayh salaatu wasalaam marka u sheegay masalada culamada dhahaan weeyaan masalatu daa wadawa addaa alimaam ibnuqayim ibnuqayim aljawziya kitaab buu leela yidhaahdo addaa wadawa shareecadooduna taasay ku salaysan tahayba in ayibaadkana lagu xalaaleeyo muxaramaadka lagaa reebo haddii xaaraamtii lagaa reebo lagu waxaa u dhawaanin wixii asagaa waxaad kaga maarmi laheed oo xalaashii ah ayuu shareecadai ay ku caddaynaysaa timir fiican baad rabtaa si aad markaa ribo intaa timir kale ku gado kala balisaa riba ugu dhicin timirtii fiicneed waddadaad ku geli lahayd baa lagu barayaa waa kan bicil jamca buu nabigu calayh salaam jamcigu waa timir isku jirjir ah oo xabad fiican waad ka heli xabad angegan baa ku jirta tusuus qabtaa ku jirta waxba isku dhex jirjiraa jamci baa la yihahdaa timirtan huubadee isku dardarkaa eed ka cararayso gad bidaraahima lacag daraahima ku iibi way banaanta waa kala jinsi lena lacag iyo raashin isku gado uma markaad lacagta jeebka ku ridato ibtax waxaad soo gadataa bidaraahimi lacagtii waxaad ku soo gadataa janiiman timirtii fiicneed kusoo gado labadan timirood marka lacag udhexaysi marka horena baayicaa tahayna timirtii xumeed lacag kusoo gado haddana lacagta ayada aheed midii wanaagsaneed kusoo iibso natiijadu waxaa weeyaan timirtii fiicneed heshay oo gaadhay ribadiina waa ka badbaaday ribadiina waa ka badbaaday <clears throat> culamada qaar ba waxay daliishanayaan shaaficiyadoo kale jawaasu baycilciina inay banaan tahay ninkan asaga ee timirta laga gaday wuxuu noqon karaa isla asagii midka timirta fiican haddana laga iibsaday wixii oo la kala bedelay markaa inaad qof intaad wax ka qaarato isla asaga kusoo celiso beec kalena kaga gadato oo ciinada suwarkeeda kamid a ah, yay u daliishadaan laakiin masaladan ayadaa khaaska ah cumuumkaasi iyo ciinada iyo nahyigeeda iyaduna gaarkeeda wey baabun baab man baaca naklan qad ubirat wuxuu ku saabsan yahay ninkii gadaa naklan geedo timiraya beer timira oo qad ubirat la owrdhabay atabiir huwa talqiix talqiixaana waxaa weeyaan waa camaliya iyo ariiqa ay maraan beeralayda gaar ahaan dadka timirta iyo geedaha timirta iyo tabcada geedaha ilaahi subxaana wa tacala wuxuu ka dhigay dakar iyo una buu ka dhigay dakar iyo una ayuu ka dhigay sida xayawaankii oo kale marka wayna isku baahan yihiin baahibaa udhaxaysa qaarkood dhiskood ba iskaga maaratay ta'biilka ugu dhacaa dabeelaha iyo wa arsalna riyaaxa lawaaqixa dabeeshaa dhacaysa dhabanaysaa geedaas ku dhufanayso markaasay sidaa ku rimayaanoo geeduhu ay ku dhalayaan oo ubuxii iyo boocdii ay soo daynayaan qaarkoodna waa in maaratay la sameeyo oo la shaqeeyo markuu madiine tegay rasuulka calayhi salaam yaa wuxuu arkay nimankii reer madiine beeraleydaha nabiguna beeraley muun ahayn reer maku ahaa sala allahu aleyh waali wasalam oo wuxuu arkay xilli mawaasimtii kamida wakti kamida geedihii timirta kor ka saaran ayuu arkay markaasu wuxuu yidhi maa yafcalu haaulaa kuwan maxay samaynayaan markaasaa waxaa la yidhi allow yuabiruun ah, xilligii baa la gaaray xilligii xilli beeraadkii ayaa la gaarayo beertii bay taabiir ku samaynayaan oo geedka timirta geedka labka ah ubaxiisa intay soo qaadaan yay middan dhadig meesha uu ubaxeeda ka soo baxay intay dilaaciyaan bay saa u dhexgelinayaan dhexgelintaasaa loo dhexgeliyey ayay maaratay beerti ku hagaagi oo ku dhali oo ku ribi biidni اllaahi subxaanaه wa tacaala markaasuu nabiga alay slam wuxuu yihi hadday iska daayaan oy farahaba ka qaadaan oy faraha iska dhaafaan inayn waxba dhibaato lahayn baan filayaa buu yidhi nabigu ijtihaad dunyawi ayuu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam adduunyuu ka ijtihaaday na geed baa intii wax laga soo qaado ku kale ku kale saa ku riibi arrintaa iyada khibrada rasuulka sala allahu alيh ali wasalam marka uu ka hadlay marka waxba inayna dhib lahayn baan u arkaa kadib ba sanadkii de nabiga saxaabaduna nabiga alayh salaam hadalkiisa ayay de oo aad iyo aad maarata u weyneynayeen oo wax walba u ku hadla xataa uguraha adduunyada sala allahu aleyh waalih wasalam marka sanadkii beertii wax fiican ma soo bixin haddii ay nabiga weydiiya maxaa dhaco beertiina ku dhacay hadalkaani baa la qaatay oo waa laska dhaafay markaasu wuxuu antum aclamu biamri dunyaakum idinkaa ga yaqaana adduunyada wixii adduunye ku saabsan usluubka iyo dariiqada iyo qaabka iyo tahdiibka iyo hagaajinta shareecadu way ka shaqaysay riba iska ilaali ishi iska dhowr midna ku gudbin ixsaan iyo samafal iyo biriga ka tegin umuurahaas laakiin seed beerta u fari iyo seed u abuuri iyo seed u goyni iyo dawadeed ku shubi arrimaha waa umuur dunya wey khibrada iyo aqoonta iyo ehelkeeda loo daynaya saa darteed tabiirku noocaasu ahaayo saasay beerta ku tabci jirta beertii marka noocaas hebel la owrdhabay ee ku maqan yahay rimayaas ku maqan qaabkaa ku maqan haddii la kala iibsado waxaan soo marray hadday midhihii soo baxo laakiin weli biseel gaarin lama gadi karo lacag baa lagu gadi karin miro kalea lagu iibin karin laakiin ayada oo ku maan tabiirka ku maan welina aan dhalin beertii iyo geedihii waa la gadi karaa asalkii baa la gadi karaa wixii ku maqnaana taabic weeye oo asalkii iyo faracu mar walbaba asalka ayaa wax jiidanaya wataabicu taabic wataabicu taabic qaacidadii fiqhiga waa ka ahayd yuktafaru fi tawaabici maa laa yuktafaru istiqlaala waxaan shayga asal loo ogoleen ayaa hadduu wax raacsan yahay yaa la ogolaanaya waa la ogolaanaya dakaatu ljaniini dakaatu ummihi marka masaladii marka e, e, beecu qabla buduwi salaaxi iyo musaabanadii iyo ma soo gelayso taabiirka way banaan geedka loo jeeda asalkaa loo jeedaay taas marka haddii uu qof uga iibsado midhaha meesha ku naqan ee mutawaqa caleyhi ee la sugayaa iskale ninkii beerta lahaan jiray baa safartaa goosan oo fasalkaa goosan hadduu laakiin uu shardisto mushtarigii lacagta bixiye u yidhaahdo beerta iyo waxa ku maqan ba anaa iska saa ku heshiiyaan laa ba'sa dhib ma laha almuslimuuna cinda shuruudihim addoonkiina waa sidoo kale addoon oo xoolo leh haddii la kala gato fama lahu lilmubtaaci lilbaayici ilaa an yashtarida almubtaacu arrimahaasu ka hadlaya baabu man baaca naklan qad ubirad aw amase ardan dhul masruuca la abuuray dhul la abuuray oo beertan zuruucda la yidhaahde xubuubta iyo midhaha kale ah. aw amase biijaara dhul oo mxuu ahaa beer ku maqan oo abuur ku maqan baad ijaaratay wax ayaa iskale marka soo baxaya taasuu ka hadlaya qaala abu cabdillahi bukhaari wuxuu yidhi wa qaala lii ibraahim ibraahim ibn muusa wey ibraahim ibn muusa araazi waa shaykhuhu mudaakarada waxbuu kaga qaaday markaasoo kale saa darteed xadaanaa dhihi maayo xogoo meel iskugu imaaday oo lagu sheekaysanayay buu kaga qaaday isqaashaysi iyo isdiyaarin arday iyo sheekiis oo cashir loo fadhiistay ma aheen markaasoo kale wuxuu iska dhigi wa qaala lii ibraahim ka suurati tacliiq sida tacliiq oo kale ka dhigaya abarana hishaam hishaam ibnu yuusuf isancaani weeyaan waa qaadi sanca qaala akhbarana ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziiz qaala samictu ibn abi mulaykata ayaan maqlay yukhbiru asagoo warramaya can naafici mawla bni cumara ayamaa naklin qaala baa ku jirta ibn cumar wuxuu yidhi ayamaa naklin geetimireed kasta biicad la iibiyey qad ubira qaxaal la owrdhabay oo la maaratay talqiix lagu sameeyey lam yudkar aan la sheegin beeca aan lagu sheegin athamru muraya aan la sheeginoo qofkii mubtaaca mushtarigaa ah, una midhihii shardaysanana midhihii baan baacigu una ku darin geedahana kaa iibsaday baa iska aheed fa midhahaas mutawaqac ee soo bixi doonaa liladii kiibaa goosanaya fasalkan abbaraha ou dhanay ninkii camaliyoodan sameeyey ee shaqadan qabtay ayaa goosanadi iska dhex joog wixii dambe uun hadhow u shaqayso wakadalika alcabdu buu leeyahay addoonkuna waa sidaas oo addoon haddii xoolo wata la iibiyana sayidka xoolihii la haraaya baayicii weeyaane ilaa yashtarida almubtaac inuu yihahdo addoonka iyo xoolihiisa kala reebin usaa yidhahda mooyeene walxarfu beertuna waa sidaasoo beer masruucoo la abuuray haddii iyadana la kala gatona faxububuhaa midhaheeda lilbaayici baa iskale ilaa shardi almutaac samaa lahu naaficu saasuu leey samaa lahu naaficu ninka samaade waa ibnu jurayj wuxuu leeya ibnu jurayj ninka la yidhaha ibn abi mulayka waxaa u magacaabay naaficu naafica u magacaabay haadihi alaaa saddexdan saddexda waxaa weeyaan waa geetimireedka iyo addoonka iyo xarfiga iyo beertan caadiga ee midhaha kale ka soo baxaan kuwaasa laga hadlaya <clears throat> asaga hadda mawquuf wey lakin asagoo marfuuca waa jira gaar ahaan nakliga iyo addoonka xadaثana cabdullahi bnu yuusuf atanisi akbarana malik ibn anas can naaficin can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma ana rasuula اlahi salى اlah alيه wasalam qaala man baaca naklan qad ubirad geetimireed la ordhabay ninkii soo ninkii ka iibiya qad ubirad fahamaruhaa imaarteeda midhaheeda soo bixi doona weli ma soo bixin oo ku maqan yahay wax la sugayo lilbaayici baayica waa ninkii iska lahan jiray beerta ayaa goosan mushtarigu waa iska dhextataagnaanaya ilaa an yashtarida almubtaacu mubtaacan mushtarigaa soo iibsaday inuuba shardisto inuu shardisto u yidhaahdo waxa ka soo bixi doonana waa iibka waa ku jira inuu shardisto mooyeene haddii markaa shardista hadday ku heshiiyaan waxba dhibaataa ma laha leanna muqtada alcaqdi bay kamid ta inaad waxaan iyo alaabtan iyo neefkan iyo calooshii wixii ku jira iyo ilmihiisa iyo maqashiisa waa baaci buu kamid yahay hadduu shardisto xaq buu leeyahy dhib ma laha <clears throat> baabun wuxuu ku saabsan yahay beecu zarci zuruucda waa waxyaalaha dhulka lagu abuuray ee beergeeleeda ahayn basaatiinta aan ahayn azuruuc la yidhahdaa galeyda iyo masagada iyo bariiska iyo waxyaalaha weeye baycu zarci biacaami lagu iibiye raashin kaylan la miisay kaylan ah yani raashin dhulka yaallo oo kayl miiskiisa la garanayo oo la miisay iyo zuruucdii sabuulka ku jirtay in laisku gado maxay noqon baycu musaabara ayay noqonaysaa xadaana qutaada bnu saciid bnu jamiil qaal xadaana layt bnu sacd can naafic can ibni cumar radi allahu canhuma qaal nahaa rasuulu llahi sala la alay slam baa reebay an musaabanati buu reebay musaabanadii waa kan musaabanadi saddex suuro ayaa lagyaa lagu suureeyey misaalka koobaad an yabiica waa inuu iibiyo amana xaaitihi beertiisii xaaidka beerta ooban baa la dhahaaye midhahii beertiisa ka soo baxaysay in kaana naklan hadday beertu beer tahay waa inuu midhihii geedka saaraa ku godo bitamrin timir kaylan min kaylin ama kayla xaalay tahay mid la miisay mid timir ahoo kayla ah. tii geedka saara inaad ku iibiso musaabanadii weeyaa soo maray wain kaana karaman beertu hadday beer cinaba tahayna an yabiixaw inuu iibiyo bizabiibin kaylan geedkii cirabkiisa arraa zabiib dhulka yaallo kayloo la miisay inaad ku gado wain kaana hadday tahay beertu zarcan zuruuc oo beerta miraha iyo xubuubta soo saarta gelaydii wixii la midka hadday tahayna an yabiixaw inuu iibiyaa musaabanada dhaha bikaylin acaamin bikayli acaami acaam yani la miisay oo miisan oo la garanaayo in lagu iibiyo wixii sabuulka ku jiray wanahaa can dalika kulih intaas waa nabigu waa reebay sala allahu alayh waali wasalam oo soo maray baabu baycu nakli biaslihi geedihii timirtahaa waxaan soo maray in midhaheeda aan midho lagu gedi karin hadday gaadho xilligii biseelkana inaan midhaheeda midho lagu gedi karin hadday gaadho ayna gaarin ayna gaarin xilligii biseelkana qabla buduwi salaax baa la yidhaahdaaye xataa maaratay lacaqliguma gadan karo waan soo marray masalat ljawaaix iyo hadday arrinta ayadaa haddii laakiin ninkan midhaha midhaha ma gadanayo wuxuu gadanayaa dhulka beerta ay ku taala iyo geedaha luu gadanayo asalkiibu gadanaya asalka hadduu badanaya wax dhibaataa ma laha qaala xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana layt can naafic bni cumar radi allahu canhuma ana nabiya sala allah alay wasalam qaal ayuma mri'in qofkii abbara ou dhaba naklan geetimirad uma baaca aslahaa asalkii buu gaday waxaa loo jeeda waa asalkii ee midho ay iyo waxaas majhuul wey haddaad tiraa midhaha soo bixi waan kaa gadaya beeculmajaahiil bay noqon oo markaa ma banaana asalkina ujeedaa faliladii abara ninkii urdhabaa iskale amaru nakli geetimirada midhaha ka soo bixi doona ilaa an yashtarida almubtaac mutaaca soo gatay mushtariga la yihahdo inuu shardista mooyeene marka hadda waxaa laga hadlayaa waxa la gadaya beerta markii la awrna waxa la gadi maqsuudka waxaa weeyaan waa salka geedka asalka loo jeedaa marka lannahu hadiiba la diiday baycu himaari qabla buduuni salaaxiha wixii midhihii uu muuqda laakiin weliba saalkii iyo xilligii aafaday ka nabadgelaysa ana gaari hadiiba la diiday ayada oo weliba soo bixin oo majhuulah ayaa kasii awlaysan in la xarimo laakiin maxaa manta loo ogolaaday asalkaa loo jeedaa asalkaa loo jeedaa midkan kalena taabic wey waska dhacsan yahi baabu baycu mukhaadara cagaartankii ama beertii ayagoo cagaara la gado baycu mukhaadara ayuu kugu magacaabay waxaa weeye mukhaadaradu baycu himaaridii qabla buduwi salaaxdi wey iyo bayculxubuubi qabla an midhaha geleyda iyo masagada iyo waxyaalaha noocaas oo kalea intay cagaarka yihiin waleena angegin adkaanin ayaa mukhaadara la yihahda xadaanaa isxaaq bnu wahbin alwaasidi qaala xadaanaa cumar ibnu yuunus qaala xadaanaa xadaanaa abi qaala xadaanii isxaaq ibn abi alxata alansari can anas bn malik radi allahu canhu anhu qaal nahaa rasuulu lahi sal slam wuxuu reebay can muaaqala muxaaqaladi buu reebay laba suuraa soo sheegnay muxaaqalada lagu miaaliyey suurada koowaad sheegi kara suurat muxaaqala uula my sawirka sawirka ku jira in lagu iibiyo mid miisan oo dhulka yaala taas waa midda koowaad jaza la khayr aye suurada labaad ga sheegi kara ya kira kiraaru lardi bibacdi maa yanbutu minha oo mukhaabaradii lamid tahay markaas labadaba waa la yihahda muxaaarada labadaba labada suraba way qabtaa wlmukhaadara mukhaadarada mukhaadaradu waa baycu himaari qabla buduwi salaaxiya intaa weli biseelkeeda una gaarin oo cagaarkay tahay waa la dahiye waa la diiday waa la soo sheegnay cilladii waa soo ogaanay wlmulaamasa mulaamasadii taabashadii inaad tidhahdo taabashadaasay beecuba uu ku laazimaya adoon maradii iska fiirinin raashinka iska gedgedinin iska miismiisin mulaamasa wlmunaabada tuurashadii qururax baan soo tuuri ama shegara soo tuuri ama hadda kugu soo tuuro tuuridaasaa beecibu ku ansaxayaayo waxba fiirin iyo kuma qancin ma keeni kartid ayaa la yidhi wlmuzaabana muzaabanadii muzaabanadana waa taan soo maraynay saddex suuraan kusoo marray muzaabanada geedihii timirtaha iyo kii cirabkaha iyo kii raashinka kale ahaa oo sabuulkooda iyo waxoodi saaran oo mid miis oo dhulka yaala lagu bedelay hal masala laga soo reebay baab markii laga hadlaayo mxuu ahaa muzaabanada markii laga hadlaayo maxay tahay masaladaas baab lcaraaya masalat lcaraaya baa soo maray masalat lcaraaya laba suuray leed suurada koobaad waa sheegi kara ah qola masaakiina oo loogu dananayo inay wuxuuna helaayo timid iyo horadda baa isku mid sooma a ah, marka way sugi waayeen kadibna waa laga gaday haye qolada suurada labaadna ah ma masaakiin ba qolada kale a ah. faakihaysi bira ah? aha maxay dhaha marka geedihii timirgeedka saaraa ay rabaan maxay ka rabaan faakihada radobkaa markaa ayana timir ku bedeli karaa ilaa intee la gaadhsiinaya yaa sheegi kara hamsata awsuqin shan wusqi maxaa anta khamsata awsuq loo yihi limaada ya khamsata awsuq ama ka yar maxaa loo yihi ya mal cilla ya leanna waxaa loo rukseeyey waxan waa ruksa shay muxaram ahaa oo musaabana ahaba hadda baahiya xaajo darteed xaajaduna sideedaba tuqadaru biqadriha shan wusqi wixii ka badanna xaajada way ka baxsanta maxaa yeelay khamsata awsu qofka hadduu haysto baab zakaat maxaa la yidhi akhniyadu soo geli soomaa tuukhadu min akhniyaahim buu soo geli wa ilaa fuqaraai shan wusqi laysa fima duuna khamsata awsuqin sadaqa marka soddon awsuq hadduuba qofka leeyahay faqiir maaha xaajo xaajadu ka weynaaday saas darteed marka khamsata awsuqi ayaa wax lagu qiyaasaya ayib qala xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana ismaaciil ibnu jacfarin can xumayd xumayd ibn abi xumaydin can anas radi allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam nabigu nahaa wuxuu reebay can bayci tamri atamri timirta timaarteeda geedka saaran amar haddii la dhawaxaan waa midka geedka saaran waliaan islaanin xataa yeesuwa ilahay ka midabaysato midabkeedii midabkii biseelka ahaa ee dhalaanayay faqulna lianas waxaa ku nihi muazahuha dhalaalka lagu gartay ay ku daahir mxuu ahaa ay ku wanaagsantay maxay tahay ama eh, ay ku bislaato qaala guduudato watasfar ay noqoto madabkaasi jaalaha isfiraarkaa safaraarka o kalea marka timirtaa kala nooc nooca midna guduud weeye midna cagaar maxau jeedaa jaalle ama madabka isfiraarka ara'ayta buu nabigu calayh salaam ba waxaad ii sheegtaan in manaca allahu famra himaartan la kala gatay iyadoon bislaanin hadduu ilaahay manciyo oo aafo ku dhacdo biman wuu biman maxaa tastaxilu ku xalaashan maala akhiika walaalka xoolihiis ninbaad beer ka gadatay lacagtii baad ka qaadatay beertiina waa ka gubatay waa ka halowday xilligii ay iska xajin lahayd aafaadka ama muxuu ahaa inta badan aqlabka ay ka badbaadi lahaydna mayna gaadhin saad xoolihiisa ku qaadatay marka mima tastaxilu maala akhiika bu nabig sal slam waa inkaar wey waa la inkiray baabu bayci ljumaari waakilihi wuxuu ku saabsan yahay bayculjumaari quwaax timireedki oo la cuno la iibiyo waaklihi in la cuno la quwaaxo jumaarku waxaa weeyaan lubu nakli geed timireedka dhuuxeeda wey ayaa la dhuqda wey ah, dog baan lahay marka geedka eh, salkiisii oo loosoo caruurtii iyo waayii hore geelo waxaa jira eh, xanjoolka qaarkoodoo markuu roobkii waaa si fiican biyaha u galaan intisaar loo soo siibo sulq loo soo siiyo intan garaash damboo bari ah yaasaa inta laiskaga xaadiya la cuni jiray oo markaasaa biyo macaan aad u macaan baa la rugi jiray soo saa ma garanaysaan intiina badan baa garanaysaan baa maleyna soo saama ayib calaa kulli xaal timirtuna sidaas oo kale loo quwaxa marka iyadoo asaadki loo dilaaciyo laftirkeeda lafteedii yaa lagala soo baxaya marka wax macaan oo kiinjo ah ayaa laga cunaya ayb haddii marka la cunay waa la iibsan karaa xadaana abulwaliid adayaanisi hishaam bin cabdilmari qaala xadaana abu cawaanata alwadax can abi bishr jacfar bin abi waxshiya an mujaahid ibni jabrin can ibni cumara radi allahu canhuma qaal kuntu waxaan ahaa cinda anabiyi sala allah alay waslam nabiga agtiisa wahuwa nabiguna yakulu jumaaran wuxuu cunaayey quwaaxaasi timirta salk iyo waxa laga soo gooyey meelaha uu ka soo baxa iyo yaa laga soo bena shaxm baruur ahaana wey marka faqaala wuxuu yidhi min ashajari isagoo geedka cunaaya saxaabada dhexdiisa waxaa laga qaadanaya jawaazu akli طacaami fi majmac الnaas dadka meel iskugu imaadeen cuntada in lagu cuno oo cuntada aad la carcararto meel keliya ku cunto waxba maaratay laazim maaha dadka dhexdooda waxaa iskaga cuni kartaa marka nabiga alayه الsalaatu wasalaam saxaabadiisi bu ku dhex cunaya quwaaxi markaasu wuxuu yidhi ina min ashajarati shajaratu geedaha geed baa kamida karajuli mumini ninka muminkaoo kalea mumin kastoo wax nafci badan maaha xayan wamayitan hadduu dhinto dee sabaabkiisi iyo ajirkiisi iyo khayrkiisi barwaaqadiisi buu helaya hadduu nool yahayna waa nafcigiisaa badan ixsaankiisi samafalkiisaa badan wanaagun buu maarata kordhinaya joogitaankiisa adduunyada uu joogo marka rajul mumin oo kale wey bal ii sheegaa ku jirta marka fakiruuna ii sheega kitaab lcilmi baan kusoo maray so in badan la soo celceliyey faaradtu waxaan doonay buu leeyahay cabdullahi bin cumar an aquula inaan dhaho hiya nakla waa geed timireed inaan dhahaan dabca yiri maxaa yeeley dakihiisi wuxuu xasuustay xuna uu ku keenay geedka hadda la cunaayo unbaa warkan ashayu yudkaru bishay shayba shay baa lagu xasuustaa wey marka waxaan dabca inan dhaho waa geed timireed haddaan gaararka iska fiirfiiriyey fa idaa ana axdahuhum dadka meesha fadhiya midka ogu yar baaman ahayba abhiis cumar baa fadhiya oo abubakr baa fadhiya ajla saxaaba oo kibaaru saxaaba saxaabada waweliba fadhiya oo geed walba intay sheegeen laga diiday oo yii maya lagu hayo marka waxaa anigu yii waxba maanta halkan oo kale ka hadlin qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam markii la aamusay hiya nakla waa geed timir waa geed baraka badan oo qiimo badan oo sharaf badan wey shajara ah, mubaaraka wey mar walba xaaladda u hooseysa markay marayso dalkeeda iyo caleenteeda laga faa'idaysan oo wax lagu tabcan marata intifaacsan hadday maarata geed noqoto baa nafcigeeda aan laga baxay inuu nafcigeeda uu balan yahay hadduu maaratay eh, gadaasheeda waxa buladka ka soo baxaya wax badan oo faa'iidaa laga samaystaayo eh, mxua ah harka ka samayso eh, harqad kuburao kaba dhigo mxua ah barkin ka dhigo intaasoo faa'iida ay leedahay midhaheedii baa intaasoo maraaxila marxalo walbaba la cunaa ay soo marayso inta meel ay soo maraysaba marka waa geed hadduu yaryahay hadduu weynaaday hadduu dogob noqdoba intaba laga faa'iidaysto marka nabiga wuxuu yidhi waa kal mu'mini ka rajuli lmu'min ayuu yihi rasuulka calayh salaatu wasalaam halkaana dambe musanifka kitaab اlbuyuc buu xadiidka keenay yani waa waxay kamid tahay waxyaalaha daqiiqa bukhaari raximah الlahu taعala haddii xadiidka asaga hadda lagu yidhaahdo bal kitaab اlbuyuc buu ku jiraa waa adagtahay inaad aad u malayso ma yustafaadu min axadiid marka laga hadlaayo lakin wuxuu keenay musanifka kol hadduu nabiga cunay calayhi الsalaatu wasalaam geedkaasi u quwaaxayoo cunay maa jaaza akluhu jaaza baycuh wixii in la cuno banaan in la gadana waa banaanta waa shay mubaaxa oo muntafaca oo la intifaacsaday marka waad iibsan kartaa war iibsan kartaa intaasoo raba inu ku sheego baabu man ajra ninkii socodsiiyey oo dureeriyey amral amsaar magaalooyinka iyo dadka degaankooda umuurahooda iyo curfigooda arrimahooda umuuraha dhex maraaya ama wax kala gadasho ama wax kala ijaarasho ama wax kala caariyeysato kala caariysasho ama xamaalkii iyo shaqaduu qabanayey iyo harqaankii iyo hawlihiisii fundiga iyo dhismadiisii amarkaaso dhan bi soo geli man ajra amra alamsaar magaalooyinka umuurtooda qofkii ku socodsiiya calaa maa yatacaarafuuna baynahum wixii ayaga dhexdooda ay curfiga isku aqoonsadaan ee curfiga caadiga dhaqan u ah qofkii ku socodsiiya masaaisha dadka dhexdooda w mucaamalaada waxba nusuus cad ku cad in la keeno shardi maaha nusuustii way duuduubtay bilmacruufi bay ku tiri macruufkaasna waxaa weeyaan maa tacaarafa bihi naas waxay dadku isku aqoonsadeen ee dhaqan iyo curfi u ah shareecada qawaacideedii usuusheedii iyo nawaabideeda iyo maqaasidu shareecada aan dhaawacaynin oo waba yeelaynin waxba yeelaynin curfigaa loo celini marka masaladii wuxuu ishaaraya musanifka qaacidadii mashhuurkeed ee shantii qaacido ee shareecada fiqigeeda o dhan uu ku wareegayay mid ka miduu ku ishaarayaa waa qaacidadee alcaadau muakama alcaadatu muxakama caadadu sideedaba waa lagu camalfali oo waa lagu dhaqmayaa kol haddii sharciga wax nasa oo masaladan ku cadla waayo wax dhaawacaya shareecadana aynan ahayn maa tacarafa bihi naas dadka waxay ku dhaqmeen caadadooda un baa lagu socosinaya ayb walcurfu macmuulu bihi idaa warad xukmu min asharci shariifi lam yuxad waa kii dhihi jiray alimaamu sacdi raximah llah fi lbuyuuci baa lagu socodsiinayaa curfiga walijaarati ijaarada iyo kirada dadka wax kala kiraysanayaan curfigaa lagu wadi walmikyaali miiska walwasni miisaanka wa dariiqadooda oo dhanba calaa niyatihim niyadooday ku soconaysaa qofka dariiqa uu markuu tacaamulayo calaa niyati naas dadka waa niyadooda iyo tacaamulkoodu wax ku wadaya oo hadduu wax maaragtay uu ku hadlo hadalka asaga ah waxaa lagu xumbaarayaa xaqiiqa curfiya xaqiiqa curfiya dadka meeshaa jooga jooga waxay hadalka u yaqaanaan ayaa lagu umbaari kaasa lagu xumbaari walidalika kii nabig alay slam dhihi jiray alyamiinu calaa miyat alyamiinu calaa miyat qof baa dhaartay sarbeeb samee oo tawriyaasu is yiri asaga qofkan ku dhaarsanaya waxa asaga hadalkaada daahirkiisa uu u yaqaano curfiga niyadiisa wuxuu qabo iyo sunadiisa umay dhaartu noqon waxa adiga aad laadday meesha laadday lama ictibaarayo marka wa sunanihim dadka sunankooda iyo dariiqadooda mar walbaba calaa niyaatihim ayaga niyadooda waxay u yaqaanaan ay u aragsan yihiin u fahansan yihiin unbuu noqonayaa wa madaahibihim dadka madaahibtoodii iyo dariiqadoodii waxay qaataan almashhuurata ayaga dhexdeeda mashhuurka ah. madhabka hadda mashhuurka ka ah ee ayaga ay ku dhaqmaan taa un bay socon oo umuurta ay ku soconaysaa iyo niyadooda wax ayaga ay aaminsan yihiin marka alcaadau muxakama wey wa qaala shurax wuxuu yihi shuraxu qaadi lilkhazaalina wuxuu ku yidhi dadka wax tala ee mxuu ah wax sooha qasligu waa soohidda xarkaha iyo maylaxda iyo dunta iyo kuwa intay soohaan xarka ka sameeya ama maaratay masafo ka sameeya ama xagga wax ka sameeya qasli kuwa sameeya ama maryo ka sameeya kuwii khazaalintaabaa way doodeen oo muran iyo khilaaf baa dhex maray markaas shuraxu qaadi oo qaadihabay usoo gudbiyeen markaasu wuxuu ku yidhi sunnatukum baynakum sunadiina iyo caadadiina iyo curfigiina dhexdiina wey maxaad ku maxaa ini xeer ahaa maxaa ini curfi ini caado ahaa marka xeerka laguu sheegayo markuu wax sharciga markaasi burburinayo uusan jirin shareecada maarata baabi'inayo una um, ahayn oo ka hor imaanayo waa lagu dhaqmi karaa curfiba curfi baa la yihahda curfigiina iyo dhaqankiina saa u dhaqmi jirteen unbaa isku xukumaysaan biri sunatukum sunadiina iyo dariiqadiina baynakum dhexdiina weeye maxaad ku kala bixi jirteen haddii wax la tolaayo macnaha tolmada ayadaa nooca loo samayni iyo haddii maarata la marinaayo muxuu ahaa rinji la marinayo haddii rinji la marini ama maaratay wax eh, la guduudini ama la casayni ama eh, lagu daraayo mareeg lagu dari mareeg lagu sii dario xariista murtaxad aan laga dhigaynin mareeg hadii lagu daraayo haddii la ballaarin iyo qadarka la gaarsiini arrimaha noocaas oo kalea maaha markii dadkaasi ay wax soo tolaayaan oo mudacii iyo musbaarkii iyo muxua maxaarkii ay isdhaafinayaan hadday ismuudaan maxaa curfi iyo caado ah? waxyaalahaas o dhan baa marka lagu socodsiinaya sunnatukum baynakum biyo wa qaala cabdulwahaab ba wuxuu yihi can ayub wuxuu ka wariyey can muxamed ibnu ya ya ribxan ah uh-uh. meeshaa ma soo geli sunatukum baynakum ribxan ah ukaadi ribx meel kale ku jiraaye sunatukum baynakum intaa ku jooji weliba nudqa saar sunatukum idinka dariiqadiina wadayna baynakum dhexdiinu ahaaday wa qaala cabdulwahaab ba wuxuu yihi can ayub can muxamed laa ba'sa dhib ma laha ribxan way soo socotahay laa ba'sa dhib ma alcasharau toban rasulmaalkii xoolaha kusoo gadaya inaad bxada cashara ko iyo toban ku gado oo wayaahudu uu qaato xisaabto min nafaqati wixii ka galay hawsha markuu alaabta soo qaadayey ribxan ribxii inuu ku daro dhibaato malaha alaabbaa soo gadaysay alaabtaa soo gadaysay waxay ahayd maalan waxay kugu joogtaa boqol bay kugu joogtaa boqolkii asagaaba waxaa tiri tobankiiba dirhamaan ku darsan boqolkii aan sheegan asaga raasumaalkaan kusoo garay tobankiiba hal dirhamaan ku darsan markaasa waxaad ku gadaysaa boqol iyo toban yaad ku gada baabmuraabaxa galay baabulmuraabaxa marka waxa qofkan uu saaranayo ayaa culimmadu waxay ka hadlayaan maa lahu taahiirun fi silc wax silcada iyo badeecada saameyn ku leh ayaa jira wixii noocaasa ku darsan kartaa maalan ka camaliyatu ah, mxuu ahaa eh, marka laga hadlayo waxyaalaha eh, alaabada qaarkood dee markii la sameeyo rinji baa la marin rinji baa la marin rinji markaad marayso inaa soo gado rij baa kaa galay waxaa kaa galay maala dharka qaar waa la teli shaarkan iyo khamiiskan iyo waxaan o dhan isagoo marahaba tafsiil ugu sameyn waa la teli camaliyat alfasli waad ku daraysaa rabxi waad ku dar xisaabtii waad ku daraysaa waxyaalaha laakiin aan silcada iyo badeecada aan saamaynta tooska ku lahayn sida maalan naqligii iyo muxuu ahaa ama maahe dalaalkii iyo simsaarkii wuxuu kaa qaatay iyo canshuur canshuur wixii lagaaga qaatay iyo waxaa ribaxa inaad ku darta ma aha lannahu shaygan asaga ah asalka waxaa weeyaan in adiga aad leedahay qofna uu kaa iibsado laakiin qofka asaga kaa iibsanaya saad ku gaarsiin laheed saad ku gaarsiin laheed hadday noqoto inaad xidhxidho iyo hadday noqoto maalan inaad aad eh, rinji mariso waxyaaba noocaas oo kalea ah, waxaad eh, xisaabta ku darsan kartaa xisaabta ayaa lagu darsan karaa lakiin alimaam maalik raximahullah isaga wuxuu leeyahay eh, waxyaalaha simsaarka iyo xidhxidhidda iyo adkaynta iyo waxaas lagu dari maayo lagu madaraayo laakiin rinjiga iyo tolmada iyo waxaas waa lagu daraya ala kuli xaal waxa weya curfiga unoqon baab curfiga kujiraay caadadaa ku jiraay alaabtaa soo qaaday aad gadatay soo gaday ee keentay wixii kaa galay waad ku dari hadday noqotay gaarigii aad ku soo qaaday soo kusoo naqlisay xamaalkii saaraayey wixii uu xisaabtay waad ka goyn hadha waad ka jari muxuu ahaa dejintii la dejinaayo ee gurigii la dhigaayo la rasteynayo la dhigaayo markii dambe haddana la dhigaayo waad ku xisaabi haddii meelahaas ay ku istaageen kuwii eh, jidka taagnaa wixii ay kaa qaateen eh, waad ku daraysaa waxaasoo dhan markaas xisaabto ribixina waxaa leedahay boqol kiiba ko ayaan saartay isku dar waxaa iisoo saartay karasumaadkana waa intaas ribixina waa intaas curfiga dadka iyo dhaqankooda hadduu sidaa yahay laiskuna aqoonsado dhibaato male laakiin haddaad shay curfigii khilaafsan la timaado oo tiraahdo waxaan xisaabtaba lagu darin baan xisaabta ku daray taa lagaama yeelaayo lagaama yeelaayo waxay noqonaysaa inaad khiyaamo la timid bay noqon marka tobankii inaad kow iyo toban ku gado waxba dhimalaha buu kuleeyahy yaakudu uu qaata linafaa liajri nafaqa nafaqadda wuxuu ku wadaa wiii ka galay wixii ka galay ama asaga loodku ka saaxday ah ama nafaqaduu nafaqaystaya ah, ama nooligii ka galay ah wixii ka galay oo dhan inuu xisaabto ribaxan ribaxa uu ku xisaabo inuu faa'idada ku xisaabo waxba dhib ma laha baab almuraabaxa la yihahdaa muraabaxadii hore ee hunaayigeed fuqahada laba muraabaxay ka hadlaan hadda kuwa mucaasiriinta muraabaxa thulaathiya murugtiiy ka shaqey maaha muraabaxa sinaaiya laga hadlaya baayici mushtari bas udheaysaa baayic mushtari ayaa udhexaysaa ninkii badeecada watay baa wax saaran raasumaalkii wax saaran kan mushtarigana waa ku raali noqonaya marka baayici iyo mushtariga udhexaysaa ayb waqaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi lihind hinda wuxuu ku yidhi hinda bintu cutba gabadhii abu sufyaan umu mucaawiya muawiya abu sufyaan abu sufyaan baa qabay mucaawiya hooyadiis wey wuxuu ku yidhi khudii qaado maa yakfiiki wixii kugu filan adiga iyo waladinkii caruurtaada bilmacruuf curfiga iyo dhaqanka dadka maarata aad isku dhaqaalo tihiin iyo dabaqadaas dadka isku dabaqada tihiin kuwa waxay biil ka dhigtaan iyo masruuf odaga hadduu kusii waayo ka siibo wa qaala tacala ilahi wuxuu yidhi waman kaana faqiira qofkii faqiira oo welina ahoo agoon gacanta ku haya walaalkii iyo ka dhintay xoolahoodii bu gacanta ku haya waana qof baahana faqiira falyakun hacuuna xoolaha bilmacruufi curfiga iyo dhaqanka dadka wixii agtooda ay ku tacaarufeen isku aqoonsadeen oo ay ku tacaamulaan ha isticmaalo inuu maaratay ka badiyaa la diidan yahay oo wax curfiga baan ku jirin noloshiisi iyo masruufkiisi iyo loojkiisi iyo waxa uu ka cuni karaa laakiin inuu ku taxadgudbo oo xoolihiisa uu ku ilaashado taa waa kii la diiday nacam ah, waktara wuxuu kiraystay alxasanu xasanulbisri min cabdillaahi bn mirdas cabdillahi bn mirdas wuxuu kasoo ka eh, kiraystay ximaaran dameer faqaala markaasu wuxuu yihi maalintii hore bikam meeqaad kirada meeqa wey markaasu faqaala wuxuu yidhi cabdullahi mirdaas bidaaniqayni laba daaniq daaniqu waxaa weeye waa sudusu dirham dirham lix loo qeybay meeshii daaniq la dhahaa laba marka daaniq ayaan ku kiraystaa buu yidhi farakibahu waa fuulay dameerkii lacagtii labadii daaniqna waa siiyey uma jaa maratan ukhra mar kale haddana damca inuu kiraaysto waa la ogaan hadda curfigii la garay oo dameeraha waxaa lagu kala kiraystaa laba daaniq baa lagu kala kiraystaa garay faqaala wuxuu yidhi xasan alximaara alximaara halkaa buu ka bilaabay war dameerkii dameerkii iisoo qaba farakada wuu iska furay walam yushaarihu lama mana gorgortamin lama gorgortamin lam yushaarihu wax shardiiyo gorgoraa oo uu la galay maleh leanno la garay curfigii curfigii waa la yaqaanaa inta lagu karaysto hadda dib damba in loo weydiiyo waxba uma baahna markaasuu fabacaa ileyh wuxuu usoo diray binisfi dirhamin dirham miskii busoo diray markii dambe nisfu dirhamkana waa ka badan yahay daaniqa daaniqaynka waa ka badan yahay marka labadii daaniq iyo ziyaadu siiye labadii daaniq lanna waxaan ihi daaniqu waa sudus labadii daaniq marka Eh, haddii dirhamka uu lix qaybood ahaa lix qaybood hadduu ahaa laba kiradu yay ahayd labo marka waxaa maqan afar baa maqan afar baa maqan afarna ma aha nis ma waa ka badan tahay markaasuu deena nis siiyey nis buu siiyey macnaheedu waxaa weeyaan meequu siiyey saddex daariq buu siiyey saddex daariq marka daariqa saddexaad waa tafadul iyo ixsaan wey laakiin waxaa laga jeeda hadda loo dariishanayaa markan dambe alximaar oo mu iska yiri ee ma dhihin meeqad iga kireen marka horena muxuu yidhi bikan buu yidhi meeqad ku kireen marka wixii curfigaba hadduu yahay gawaarida kiradooda wax la iska garanaayo aayarto adoo waxba weydiinin baad iska kiraysanaysaa oo iska fuulaysaa waad ku talagashan tahay wixii aad ku raaci laheed maad diyaarsan ee curfiga iyo caadada dadka aheed wax intii lagu yaqaana aan ahayn hadduu ku yihahda kaan ku yihahdo waxaa leedahay khaalafta alcurf curfigii baad khilaafta laleeyahy waa la diidaya xadaثna cabdالlah بن yuسف التنيسي aخbarana mالك عن xumayd طويل عن aنس بن mالك رضي الله عنه قال xajama rasuul الlahi xajama rasuul الlahi salى الlaه alay slam nabiga waxaa toobay abu aybata toor ninkii abuaybaha adoonkaa fa amara lahu rasul sal slam wuxuu u amray bisaacin min tamrin suus timira hala sii yiri wa amara ahlahu ehelkiisana wuxuu amray an yukhafifuu canhu inay ka fududeeyan min kharaajihi ninkaasi waxa hoolaha aad saarteen inaad maalin walba keenta wax soo saarka aad saarteen ka fududeeya bu nabig alay salam ka yareeya ka yareeya leanna wax cuways buu dareemay nabiga alay slam lagu hayo culayskaas marka inuu mar walbaba shaqeeyo una qayruushanin oo maalintii uu saacado badan shaqeeyoy keeni marka ha laga fududeeyo xilli uu nastana ha usoo baxyee almuhim marka meesha loo soo madiisa xadidkaad waxaa weeyaan shaahidku waxaa weeyaan wa amara rasuulu sal slam bisaaca min tamrin soo maarti suus timira meeqaad qaadanaysaa iyo meeqaad ujrada adiga ma odhen curfigii buu garanaya rasuulka alayh salaam timirtaa mu farta ka saaday ah, waxaa yeele curfigaa saasa xadathana marka haddii las garanayo waxba gorgoray wax isweydiin ooma baahana xadaثna abu nuعaym afdل بn dukayn qal xadaثna sufyan an hiشam sufyaan الthawri wey an hishaam ibn curwata can curwa bn zubayr can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi qaalad hindu hindaa waxay tihi umi mucaawiyata mucaawiya bin abi sufyaan hooyadiis wey kaatibul waxyi ahaa lirasuulilahi sal slam ba waxay ku tiri ina abaa sufyaan sakhr binu xarbi asxaabii la dhihi jiray rajulu nin weeyaan shaciixun bakhayla markii masalatu shakaawa ay tahay oo sheegasho ay tahay oo maxkamaddu wax ka sheeganayso qofka wuxuu ya waa sheegi xana kugu noqon mayso waxyaalaha xanta laga soo reebay xaaraantayba ka midta warajulu shaxiix waa waa waa lafagaar wey qof xumaan lagu sheegay oo wuxuuna rabin lagu sheegay way tahay oo way soo gelaysaa mafhuum ulhiiba hiibada marka la qeexaayey dikruka akhaaka bima yakrah bay soo geli laakiin masalatu shaki sheegasho wey hadda si kale oo de qofkan asaga wixii waxaa ka yeelaysa mala waad sheeganaysaa hadal baa lagu yahy waa inaad sheegato sheegashaduna waxay keeni inaad qofka wax ka sheegto rajulun shaxiix waa qof bakhayla fahal calaya korkayga maaha ma yahay junaaxun wax dembia ah. an aakhuda inaan qaato min maali xoolihiisa xaggiisa siran si sira inaan kusoo qaato isagoo ogeyn xoolo badan inuu hayaa ku fadhiyaad garanaysaa <clears throat> xoolo badan ba ku fadhiyaa qofka xoola yar gacantiisa ku jirta jeebkiisa wixii ku jira wuu xasuusanaya haddii gacanta loo gacan dhaaf oo boqol shilin iyo laga siibo boqolkaasaaba ugu jiraba laba boqol ba ugu jirta waa garan laakiin adaalabta isu saaran tahay oo meesha iscayidhiisay kun laga soo siibay waxba ma watabaayaba hal calaya junaaxun an aakhuda min maali siran qaala wuxuu yidhi khudii ka qaadahaa anta adiga iyo wabanuuki wiilashaada carruurtaada maa yakfiig wax kugu filan xaggee kufilaashaha lala aadi bilmacruufi curfiga macruufka iyo dadka aas dabaqada tihiin wixii dadka ay maarata ku filan dadka waxa ay qaataane curfiga xaggiisa loo jeedaa bilmacruufi wacaashiruhuna bilmacruufi oo kale wey haweenkii see loola dhaqmi see masruuf loo siini see loola macaamili nusuustii markaa xabad xabadoo mana sheegin korka iskaga qabato waxaa lii umuurtan waa tacaamul wanaagsan in laga helo wacaashiruuna bilmacruuf curfiga wixii loo yaqaano tacaamul fiican kula dhaqan xadaana isaq ibn ibrahim xadaana isxaaq ibnu mansuur baa dhici karta inuu yahay ibnu ibraahim ibnu nasrin saddex masxaaq waa jirta marka saddexda waa fiican yihin waa rag fiqaada marka tadliisna mma noqonayso labadii kale bukhaari waa mudalis oo isxaaqiyibu isku dhex khaldaa marka saddexdaba waa rag fiqaada oo lagu kalsoon yahay muxamadiintii iyo axmadiintii ayay lamid yihiin xadaanaa ibnu numayr maxamed bn cabdillaahi weeyaane akhbarana hishaam xaa buu ku yidhi waxadathana moxamed ibnu salaam ama salaam qaala samictu salaam in la takfiifiya fiican samictu cuثmaan ibnu farqadin qaal samictu hishaam cuثmaan cuثmaan ibnu farqadkaasi fiihi maqaal waa la daciifiyaa laakiin dacfigiisa dhibaato ma laho ninka la yihaahdo moxamed ibnu numayr la yihahdo moxamed ibnu numayr sheekhu sheekhu bukhaariga ah sheekhu sheekha labaad ayuu la socday oo muqaaraba lagu keenay qiraan hadii lagu keena mutaabaca qofka daciifka waxa dhibaata male asaga marka waa un iska un iska weyshaday ee xadiidka asala ma aha qaala wuxuu samictu hishaam yiri curwatan maqlay yuxadithu warramay can abi abiis curwe annahu samica wuxuu maqlay caaisha radi allahu canha taquul iyadoo leh man kaana ghaniyan fa aayadda qur-aanka qowluhu tacala waman kaana ghaniyan qofkii haniya falyastacfif haka dhowrsa xoolaha agoonta ama baani soo maa ixsaan iyo sanfal u samee adoonta waxooda ka faragelinin waman kaana faqiira ninkiisa u baahanoo faqiira falyakul waxa ka cuno bilmacruufi macruuf si macruufa si curfiga iyo dhaqanka dadka iyo ixsaanka dadka xaggooda lagu yaqaano ah, oo ah dee cuntadaadii iyo noorigaadii iyo xoolihii baad wada rogaysaa waad u baahan tahay intaa waad ka cunaysaa waxba dhibaata male gurya ka dhisasho iyo gaari ka gadasho iyo naa ka aroosasho iyo waxaasaa loo galeen marka waa arrin ka badbadis usinad waxaa lagu soo dejiya bay leedahay fii waal lyatiim adoonka weligiisa uqumaayo muriis alladii yuqiimu calayhi uqumaayo adoonka yuqiimu mxuaha yaquumu labadaba waa layi yaquumalaysi weliba laakiin xadiidku ku imaaday alladii yuqiimu calayhi wa fii maalihi xoolihiisana hagaajinaya in kaana faqiiran hadduu faqiir yahay akara bilmacruuf si macruuf ah oo musaawaad ah oo aan kabadbadin iyo maarata beeldareen aan ahayn ayuu u cunaya inta baahidita saasaa loo jeeda baabu baycu shariiki min shariikihi qofka shariiga ee shirkadda ah inuu ka iibsado min shariigihi qofkay shirkada ahayeen shirkatu mushaac waxbay isku leeyihiin labadan qof oo aan kala saareen inuu buxuu rabaa wuxuu dhihi hebelow boqol intaasaan ku lahaa shirkadda saamiyey baan kaa gadaa iga gado iyo waan kaa gadi way kala gadan karaan waxba dhibaataa ma laha maxaa yeelay haddii labadan shurakada ayagi waxooda isku soo celin waayaan oo ninkii shariigahaa isagoon saaxiibkii u sheegin uu nin kale saami ka gado wuxuu leeyahay shariigii hore meesha ku haray waxa la yidhahdaa shufcu le leeyahay oo intisaa xisatu shariik weeyaan shariika xisadiisi iyo nasiibkiisi buu ka soo qaadi kii cusbaayo soo galin intuu siyuudana la soo wareegi karaa kol haddii qofkii asaga ajanabigahaa uu ka soo ceshan karo kay shirkadda wada ahaayeenna kay shirkadda wada ahaayeenna way kala garan karaan wey manaa saas xadaثana maxmuud bnu haylaan qala xadaثana cabdالrazaq bn hamaam sancaani qala akhbarana macmar bn rashidi can الzuhriy can abi salamta bn cabdiرaحman الzuhri can jaabir bn cabdالlahi radi allahu canhuma sulami jacala qaala wuxuu yidhi jacala rasuul lahi sal slm shufca shufca wuxuu nabigu yeelay fii kuli maalin ah, fii kuli maa iyo maadaas inaad ka dhigto eh, mausulada iyo inaad maalba ka dhigtaba fii kuli maa lam yuqsam iyo fii kuli maalin lam yuqsam ah, marka labadaas riwaaya way jirtaa waxaase badan fii kuli maalin xoolo kasta oo lam yuqsam aan la qaybinin xoolo aan la qaybinin oo laba qof isku leeyihiin aana qaybsamayn kala soocnayn mushaac baa la yidhahdaa shirkatu mushaac waxaa isku leedihiin wey lacagaad wada helenaad guri ku wada dhisateen balada ku wada gadateen wax intaasuu leeyahay kana intaasuu leeyahay la dhihi karaa maaha waa mushaaca waa isku dhex jirtaa shufca haddi labada qof mid kamida ah uu yidhaha intaydii baan gadanaya nisbadii baan ku gadani waxaa u banaan kii kale inuu shufceeyo shufceyntuna macnaheeda waxaa weeyaan inuu siibo qofkan cusub oo meesha soo galay xisadii u qaatay inuu intuu ka siibo ka qaato oo wixiisi deena u celiyo fa waqacat ilxuduudu labadii qof eh midkooda wiiisa gatay hadday midka kale iyo isaga xuduud udhexaysa see la yeeli wuxuu fa idaa waqacat اxuduud hadday xuduud ay dhacdo meesha oo labadan qof waa un jiiraan deris weeyaanoo xad iyo waxay kala leeyihin sohdin bay kala leeyihiin wasurifat uruqu wadooyinkiina waa la kala cadeeyo ninkana wadadiisa waa caddahay kana wadadiisa waa caddahay wayna kala soocan tahay falaa shubcata shubca ma laha nin jiiraankaada oo goloskiisa iska gatay maxaad u gadatay oo oga gaday anaa kaa gadi oo soco iyo ma dhihi kartid alaa shufcata fi jawaar wey bacdubeymarkaa wuxuu keenay kitaab shufca kitab imaan doona insha allahu wuxuu hadda u keenay baycu shariiki min shariiki dadka shurakada wax isku leh wax way kala gadan karaan wax way kala iibsan karaanoo wixii kan uu lahaa sahmigiisa waad ka gadan kartaa waxaana laga fahmay haddii uu qofkii shirkadaha uu qof kale meesha soo geliyo yaaba awood waxaa shariigii kale loo siiyey inuu qofkaa kale uu meesha ka saari karo ka saari karo kol hadduu halkaaba gaarsiisan yahay waad ka gadi kartaa sida si toosa weliba saasaa fiican intaad ajnabi kale keeni lahayd inaad tiraado wareebala wixii iga galo ayaa fiican hadduu markaa ku diido shufco malaha baabu bayci lardi dhulkii oo la gado wa duuri daarihi walcuruudi badeecadii mushaacan xaalay tahay wax lasu daray oo la kala saacin ayru maqsuud soo maarti mushaacantii buu ku fasiraya ayru maqsuud aan qaybsanayn la kala garanaynin ayaa mushaac la dhahaa xadaثana mxamed bn maxbubin qala xadaثana cabdالwaxid bn ziyadin qala xadaثana mcmar ibn rashidin can الzuriyi can abi salamta bn cabdiرaحman can jaabir bn cabdilahi radi allahu canهuma qaal qada الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam nabigaa wuxuu xukumay bishufcati shufco fii kuli maa lam yuqsam soo maarti tanna maalin maaha fii kuli maa lam yuqsam wax allaale waxaan la qaybinin oon qaybsanayn oo mushaaco isku dhex jira ayaad shufcayn kartaa wixii haddii qaybsantao kale xuduudtihi shubca kuma lihi nin walba khiyaarkiisa ayuu wixiisa u gadan fa idaa waqacat ilxuduudu hadday xuduud ay meesha dhacdo oo xad iyo soodin la kala leeyahay wasurifat duruqu wadooyinkiina la kala weydaariyo oo nin walba jidkiisa u cad yahay falaa shubcata wax shubcaa ma jirto xadaثna msdد qal xadaثna cabdالwaxid بن زiyاad bhada qaal fي kuli maa lam yuqsam bu yihi maalin ma dhihine maa lam yuqsam taabaco waxaana ku raacay maa lam yuqsam hishaam can macmar ayaa ku waafaqay qaala cabdirazaq ibnu hamaamse wuxuu yihi fi kuli maalin xoolo kasta oo lam yugsam aan la qaybinin ayuu yihi fi kuli maalin rawa cabdiraxmaan ibnu isxaaq can zuhri marka labada riwaayaba waa jirtaa baabu wuxuu ku saabsan yahay ida ishtaraa shayan qofka hadduu wax soo iibsado ishtaraa wuxuu gatay shayan shay ah. liayrihi ayrkii uu lahaa ayrkii xoolo uu lahaa buu iska iibiyey qof kale ka gaday biqayri idni asagoo u idminoo fasixin faradiya markaasuu kadib raadli ku noqday xoolahaadi waan gaday lacag baan arkay wareegayso socota booskaada waan iibiyey gaarigaada waan waan gaday oo waan qaarijiyey oomana odminoo wuxuu u diro wakiila ma ahayn markiisa dhacday kadib oo uu sheegay faradiya raadlibu ku noqday saxal beycu beycu waa saxay bukhari kaas wataa bukhari wuxuu wataa beycu lfuduuli saxa idaa radiya albaayicu Ah, ninkii baayac ahaa ee badeecada iska lahaa hadduu raalli ku noqdo qofkan fuduuliga bayculfuduuli baa la qofka qof alaabaan qof una lahayn iska iibinaya war maxaa ugada wayla qumanaatay fuduuli baa la dhahaa hadduuna raalli ka noqon beyc ma saxayo hadduu laakiin raalli ku noqdo saxal beycu qaar culimada kale waxay leeyihiin hamaa raalli noqon ku raalli noqonin waxaa weeyaan beycu maa lam tamlig weeyaan oo xoolaada lahayn baad iibisayoo dhamaa saxay ay qaar qabaan laakiin bukhaari u fiirso wuxuu ku yidhi biqayri faradiya buu ku yidhi faradiyana waxaad ka garanaysaa manduuqaasi mafhuumkiisa oo ah low lam hadduu raadi noqonin beyc ma asixin hadduusan noqdo beyc waa asaxay tan xadiidka soo saas kusoo wadaa qaala xadaثana yacquub بn ibrahim الdawraqi axad aimati sit saxaabu kamida sagaalkii xadaثana abu caasim الnabil الضaxaaq ibn mklad sheikh الbukhaari wey lakin waasiduu ka u wariya in badan akhbarana ibn juraj cabdilmalik qaala akhbaranii musa bn cuqba can naafic can ibni cumara radi allahu canhuma can nabi sal slam qaal kharaja waxaa baxay alaaثatu nafarin saddex qof baa baxay yamshuuna iska socoo lugaynaya faasaabuhum ayagoo lugeynaya waxaa kusoo daatay oo ku da-ay almadaru roob baa helay fadakaluu waxay galeen oo ay ka galeen roobkii fii jabalin buur yani buur hooste buura buuraha godadu qorafyaha ay leeyihiinoo korka buurta ay ka saaran tahay hoosna laga fadhiisan karo halkii bay ku carareenoo roobka ka gala oo ka jirta jir inay ka jirtaan bay rabaan ama ka jirsadaan ama asheer fadakaluu fii jabalin buurtii bay maaratay asheer u galeen fanxadad waxaa kusoo hoodatay calayhim korkooda ku habsatay sakhratu dhagax weyn oo aan maaro loo haynin la qaadi karin <clears throat> unbaa halma ku fadhiisatay <clears throat> ya ya sakratun fanaxadad fadakaluu fi jabalin fi gaarin ah. fadakaluu waxay galeen fi gaarin fi jabalin baa waliba jabal buur gaar ka hoose godki ah, fadakaluu fi jabalin baa yiri fi gaar marka qaarkaasay galeen qaarkuna waa godadka buuraha hoostooda ah fanxadad calayhim waxaa ku hoobatay oo ku degtay sakratu dhagax dhagaxweyn ma ku dhacay wax la kicin kara mama saddexdooda masaajida ku jira meela uqeelayaan wax war ka haya midna male rabbi rablcaalamiin caalam quyuub bas ayaa ka warhaya fanxadad calayhim sakra dhagax baa ku fadhiistay qaala markaasu wuxuu yidhi nabiga sala allahu alay waslam isagoo qisada nooga warramaya ilan banuu israa'iil iyo ummadii naga horreeyey ka sheekeeya buu yii xadiu can bani israa'iila walaa xaraj cibraa ku sugan iyo wacdi iyo waano ayaa ku sugan axkaamtaasi masaaisha ayada kudhex jirtana sharcigeenna hadduu ammaano ama u amro waxaa weeya sharcunaa bay noqon sharcigeen bay noqon lanna saddexdanba waxaa weeya saddexdan qof waxay sameeyeen sharcigeennaa ammaanay atawasulu bialcamaali saalixaat camalka wanaagsan in uu tawasulo ilahay loogu dhowaado ayaa loo dariishadayba marka sharcunaa bay noqotay qaala faqaala bacdum qaarkood baa libacdin barkood wuxuu ku yidhi ayagaa isla hadlay rag waa kii tashadee so halkan kuma jiro idcu llaha war ilaahay barya biafdali camalin camalkii ugu fadli badnaa ood camiltumuhu samayseen meeshan ayadaa maanta wax kaloo alla arheen oo naga fujin kara male ilaahayna camalkii wanaagsanaayeed samayseen ee ikhlaaska ah alla darta u samayseen oo nin walba uu isku hubo camalkaa hau tabaso hau dhawaado oo ilahi subxaanahu wa tacaala shafeecaha kaga dalbo faqaala axaduu midkood baa hadla wuxuu yidhi allahuma in kaana lii waa inawshani kaana lii waxaa ii sugnaa abawaani kabiiraani duqiya ah oo ag duqoobay fakuntu waxaan ahaa akhruju kii baxa faarcaa xoolahan u raaci jiray uma ajii waan imaan jiray faaxlibu waan lisi jiray axlibu waan lisi jiray caanahan xoolaha ka lisi jiray faajii waxaan keeni jiray bilxilaab toobtii ama dhiilkii gaawihii oo caano ku jiraan ayaan keeni jiray faaatii bi waxaan oola imaan jiray abawaya labadii dhashay fayashrabaan markaasi cabi jireen marka iyaga cabaan yaan uma asqi waraabin jiray asibya carruurtayda iyo ahli reerkayga iyo imraati xaaskayga Ah. eelkaygaa iyo haweenkii iyo caruurti waaas marka kadib maaan qaymin jira sii jir laakiin labada waalid oo ay wadaafka wax saarin anigu wax kale ma badayi jirin bu baarin waalidayi bu ahaa halkaas ma gaaray faxtabastu waan ka xadmidna waan ka daahay leelatan habeen baan ka nagayaan ka daahay xoolii aan raacayba saan daba socday eed xoolii usii fiijina iyo meelaan kasoo noqonin dambe soo gadoonkiiba habeenii baan keenay bu yidhi faxtabastu leylata habeen baan ka daahay faji'tu markaas camin dambe imaado faidaa humaa labadii waa yeeli naa'imaan waa hurdaan ayagoo iska hurdo balaq yiri waa kuwan qaala fakaritu waxaan nacay an uqidahuma inaan hurdada macaankeeda ka toosiyo waa mid gobood wasabyatu caruurtuna intaas yatadaaqawna way qambinayaan cinda rijlaya labadooda lugood hoostooda labada lugood hoostooda way qambinayaan caaniibu gacanta ku haya carruurtii waa geejisayii markaas dhawaaqayaan qaylayayaan caanaa nasiib ilayhin anigana waxaan diidanaa inaan ayaga siiya waalidka wadan siinin caadadii sida ahayd falam yazal kama zuulin daalika shaniga iyo saas inuu daabi xaalka yahay wadaabuhumaa labadii waalida iska hurdaan wadaabul awlaada haddii carruurtana ay xataa dalaca alfajru ilaa waagii uu ka dilnaacay baa saa isku hortaagnin bu allahuma alla in kunta haddaad tahay waaba tahay taclamu kii oga anii facaltu inaan sameeyey daalika arrinka ibtiqaa'a wejika adiga wejigaada dalibkiisa iyo burilwaalidayn iyo sanafalka waalidkaa ee dayga aheyd fafruj fayd cana xagga annaga furjatan faydida iga fayd naraan aragna minhaa faydida aad fayday asamaa cirka mugdiga ku jiraan qabri bay galeen cirkunaan aragna dabeel ama soo baxday ilah intaa naga fayd buu yidhi qaala fafaraj ku kalu hambay qaala fafarija canhu fafaraj canhu aw farija canhu canhum ilahay waa ka fayday inay maarata qoraxda arki karaan hawada arki karaan samada arki karaan ayaa banaanaatay bixidsa warkeed baa ma bixi karaan wa qaala aakharu kii kala hadlo wuxuu yidhi allahuma in kunta taclamu hadda wogtaa wogtaa ani aniga kuntu inaan ahaa uxibu kii jeclu imra'atan haween min banaati cammi gabadh adeeray adeerkay gabdhihiisa ka mida inaan jeclaa ka ashaddi maa yuxibu arajulu ninku intuu wuxuu jeclaado annisaa haweenka jeceel uu qof haween jeclaado midka ugu daran ayaa jeceelka gabadhaa u qaaday oon jeclaaday heer wuxuu gaaray marka uuba sabri waayo xataa nikaax guurba ka gaari waayo faxumaanu la aado faqaalat markaas waxay tihi laa tanaalu dalik waxaad majeeranayso ood maamaahanayso gaari maysid minhaa xaggeeda ka gaarayna yaaad ka hadlayso iltifaat wey xataa tucdihaa midan aad la hadlayso eed raadinayso ilaa aad ka siiso miata diinaar boqol diinaar boqol diinaar ilaa aad keento waa lacag badan wey waxaad raadinaysa heli maysa bay tiri fasacaytu markaasaan orday oon shaqeeyey fiiha boqolkii helitaanki fi taxsiiliha boqolkii inaan helo yaa meel walba u maray bui xataa jamactuha ilaa uu dambayntii soo aruuriye soo helay falamaa qacadtu markaasaan u dhiibay ballanti haddaan u dhiibay way ogolaatay iyaduna falamaa qacadtu markaan fadhiistay bayna rijlayha labadooda dhexdooda xaaraan iyo macsiyo wey marka qaalad way hadasho waxay tiri itaqi illah ilahay ka baq walaa tafudda khaatamta waxay ujeedaa bikaarada ha buurinna jabinin ilaa bixaqi khaatamkaasi meesha loogu talagalay nikaax xalaala unbuu ilaahi subxaana watacaala u baneeyey si kale oo shahwada lagu gudan kara male ilaa calaa azwaajikum amara kale iimaanikum labada unbaa un shahwa lagu gudan karaa wixii kale waxaa weye fa ulaika humul caaduun ayaa soo geli macsiyadii baa u weyn weynay zinadeedi wixii kaleba marka ilaa bixaqihi waddadii loogu talagalay iyo nikaaxi sharciga waxaan ahayn bikaarada ha ku hadlayna bay tiri baahidaydi iyo gaajadaydi iyo duruuftay haysana hay iga faa'iidaysanin faqumtu markaasaan ka booday bu yiri isla markiiba wa taragtuha waan ka cararay waan iskaga tegey hooliina waa iskaga daayey cabsi aan adiga kaa cabsaday ittaqi llahi dii wadnaha kaga dhacday fain kunta haddaad tahay allow taclamu kii og anii facaltu inaan sameeyey daalika arrinkaa ibtiqaa'a wajhika wejigaada dalabkiisa iyo maalinta aakhiro hortaada inaan ku ceegoobin haddaan saa u yeelan ooga cararay fafruj fayd canaa xagga anaga furjatan fayditaan ilahu naga feg dhagaxi weynaa qaala fafaraja waa fayday ow faraja waa fayday canhum uluayn saddex markii loo qayba laba faydantay waxay ka bixi karaan samaaha waqaalada aakharkii saddexaad baa lihaye allahuma allow in kunta taclamu haddaad ogt anii istaajartu inaan ijaartay middan u dambaysa oo musanifka hadda baabka u keenay istaajartu ajiiran qof ajiira oo shaqo qabanayo yaan soo ijaartay oo shaqadii qabo waxaan maarata ku soo ijaartay bifaraqin dambiil min durati galley ah muxuu ahaa dambiil galleya ah yaan ku siin shaqada ay qabaan iribi markuu shaqada ii qabtayna faacdaytuhu waan siiye waa ka dambiishaada qabso waabaa daalika waa ka booday man yaakuda inuu iga qaato waa diideyba waa iska diiday miyuu saluugay maahe mama ubahani buu leeyahay waa iskaga booday facamadtu markaasaan waxaan u qastay ilaa dalika alfarc dambiisha ayadaa ee bisagada ku jirta galaydii yaan xagga iyo beerta leahaya abuur fazaractu waan u abuuray xata ishtaraytu minhu ilaa aan ka gaday beertii baxday baqaran lo wa raaciha kii raaci lahaa lo iyo qowsaarkeedaan ka gaday buu yidhi dhulka ilan wax soo saarka waxaa ku jira dhulka hadii la xoreeyo dadkii hore beeraha iyo dhulkaasay xoolo ka tabcan jireen oo ay xoolahooda iyo dhaqaalahooda ka samayn jireen marka loobaan ka gaday iyo dadkii raaci lahaa ee addoommo ah ago laftirkooda laleeya xoolaa uma jaa markaasuu ninkii asagaa waa dambe imaaday oo isaga xoolahoo rafaada ka muuqdo faqaala wuxuu yidhi yaa cabdallah ilaahay addoonkiisiiyo acdinii isii xaqii xolahooda yaraa raashinkaa isii on maanay maante faqultu waxaan idhi buui indaliqtag ilaa tilka albaqari loodaas waraaciyaha ka raacaaya intaba kaxaysafa inaha lakada iskale faqaala wuxuu yidhi ninkii atastahziu bi waa igu jeeseesaysaa wuxuu filanayo lilmahe in yaro galladuu sugaayo markaa lo idin iyo addoomihii raacay ma u ciyaaraysaa qaala wuxuu yidhi maya faqultu ma astahziu bika kuma jeeseesay waaga run waaga dhab walaakinahaa laka adaa iskale markaasuu wada kaxaysa soo neef ooga teginba allahuma allow in kunta taclamu haddaa ogta ani facaltu daalika ibtiqaa'a wajhik wejigaada dalabkiisa haddaa saa u sameeyey iyo cabsidaada fafruj canaa naga fayd dhammaan fakushifa canhu markaasaa laga fayday fakharajuu yamshuun fakharajuu yamshuun nabiga sal slam raaciy ayagoo lugeynaya socda ayay dhexeen marka fiir nimanka ayaga ah camalkii saalixa alla dartii ay u sameeyeen si ay uga faa'iidaysteen aakhare oon la gaarin adduunyada ayaa xadiidka laga fahmaya atawasul biacmaali saaliaat amaasha saalixa ee wanaagsan in ilahi lagu dhowaado marka horena lagu dadaalo camalka saalix camalkuna wuxuu saalix noqdaa ikhlaasii alla dartii iyo mutaabaca iyo waafaqitaan shareecada la waafajiyo labada haddii la helo camalku saalix buu noqonaya ninkii markaa raashin nin leeyahay ayuu iska tasarufaya oo uu beer geliyey oo wax ka gaday oo adooma ka gaday fuduuli waay yaa u dirsaday marka soo maarata boociisa waa asaxay ninkii ku raadli noqday markii dambe farax buu maaratay yaa ugu farxay wixii buu ka qaatay ajir iyo hawaab bay buu noqotay marka hadduu ku raadli noqdo qofkan alaabtiisa la iska gadgadanaayo beeci waa asaxaya intaasuu bukhaari u keenay raximah llahu tacaala daqiiq wey bukhaari fiqigiisa aad iyo aad buu daqiiq u yahay fiqh lbukhaari fii taraajumihi waxay noqotay halhays bay noqotay halhayska bukhaari raximah llahu tacala la soo qaato buhaari fikiisa ma rabtaa tarjumadood iska ogow baabu shiraai walbayci iibkii iyo wax soogadid iyo siigadidii maca lmushrikiin gaalada iyo waalilxarbi kuwa waliba dagaalka naga dhexay in wax lakala gadan karo wax lakala iibsan karo xadaana abu nucmaan maxamed ibn fadl qaala xadaana muctamir ibnu sulaymaan can abihi sulaymaan ibnu darkhan ataymi can abi cuثmaan ibnati cabdiramaan bn mil can cabdiraxmaan bin abubakr radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi cabdiramaan bin abubakr an abihi maa ku qoran cabdiramaan bin abubakr bakr الصديq miya abdiaman bin cabdiraحman bin abi bakr الصديq abubakr صديq wey markaa saxaabi wey waa saxaabi jaliil ah qaala wuxuu yihi kunaa maca nabiy sal slam nabigaan la soconay uma jaءa rajul ninku xaj cabdiraحman bin abi bakra ayaa soo maray kama cabdiraحman bin abi bakr kunaa maca nabiy salى الlahu alيه waslam nabig alayه الsalam baan la soconay jihaad iyo qaswi uma jaءa rajulu nin baa yid mushrikun gaala mushcaanun dheer dawiilun baa lagu fasiray dheer mushcaan iyo dawiil way isfasirayaan nin dheer baa imaaday weliba faair raas madaxiisa timihiisa ay kala daadaasan yihiinoo xaalad ay ka muuqato basaas ah biqanabin aribu yasuuq waa kaxeenaya faqaala nabiyu sal l slam ba wuxuu yihi baacana mactiya saxaabada u baahan xoolo iyo hilib ayuu soo dhex mariyey war ma iiba mise annagaa noogu soo talagashay waana siinaysaa oo qaala am hiba mise waa hibo faqala wuxuu laa hibe iska dhaafiya siismee baycun baac wey waa baac fashtaraa minhu wuxuu ka gatay nabigu shaata neef calayah marka in gaalada wax laga gadan karo hibana haddii wax ku siiyaan laga qaadan karo lanna nabig wuxuu yidhi am hiba min hiba hadduu haadhiila waa ka qaadan laha marka in gaalada hibadooda iyo hadiyadooda la qaadanaya haddaynan dee diintaada dhaawacaynin diintaada hadday dhaawacayso oo waxa aad ka qaadanayso hadhow adiga intaad u gagabto aad diintaadi tanaasul iyo meel aan munaasab ahayn iyo qaab dhaqan aan fiicnayn iyo hadhow ay kaa muuqanayso waxba maarata xisho intaad noqoto iska ilaali laakiin haddaadan waxaas dan kale ahayn oo diintaadi ictisaas iyo sharafteeda aad ilaashanayso hadiyada guud ahaan aad ka qaadato dhibaato male iska qaadan karta boocana waad ka gadan kartaa waaad kala kartaa intaas u keenay musanifka raximah allahu tacaala baabu shiraa'i mamluuki mamluuga in la iibsado min alxarbiyi qof xarbi ah in laga soo gado a ah. ama min alxarbiyi xarbigii xaggiisii uu ahaada shirahaas addoonka la gadanayo wahibati wahibat lxarbiy xarbigii ama gaalkii hibadiisa iyo waxbixintiisa waxbixinayey wa cidqihii iyo xorayntiisa saddexdaa masalo gaalkan xarbigaa beeciisii mafulaya hibadiisi iyo waxsiismadiisa mafuli cidqigiisi iyo xorayntiisii mafuli mise waxaasoo dhan baala baa la dhihi oo wax ka asaxaya mala meela dhahaya waxaas dhan way fulayaan waxna wuu gadi karaa waxna wuu hibayn karaa waxna wuu xorayn karaa intaasu ka rabaa buhaari raximah llahu tacala shiraau mamluuki min alxarbiy xarbiga xaggiis iyo hibat hibat mamluuk hibat alxarbiy xarbigii oo wax hibaynaya iyo wcidkii isagoo xoreynaya adoon ah wa qaala nabiyu sala allahu alay slam lisalmaan salmaan alfarisi wuxuu nabigu ku yidhi kaatib kitaabee isaga oo laleeyahay ayuu nabigu u yimid alayh isalaatu wasalaam markaasu wuxuu yihi qoladan kule kitaabeeya waxaa tira waa waxaasaan inasiine xoreya kaatib marka wuxuu ku kitaabeeyey saddex boqol oo geed inuu abuuro ayuu ah, ku kitaabeeyey shaqadaasuu qabtay kadibna waa xorey wa kaana wuxuu ahaa salmaan xora nin xor u ahaa fadalamuuhu waa dulmiyeen wabaacuu way iibiyeen nin xora buu ahaa qolaa soo qafaalatay soo kaxaysatay kadib deena nimankii reer madiina bay ka iibsadeen isagoo xor ahaa yani addoonka anagu wey isagoo xabaaday markaasaa lagu wareegay addoona saas ku noqday kadib deena waa la kitaabeeyey marka mamluud buu marka noqday mamluud buu noqday dadkaa iska leh marka gaalada ah ayuu addoon u noqday wixiina waxba kama jira lama dhihin wixiina wax ka jira mala lama dhihine dariiqii uu ku xoroobi lahaabaa la maray oo in la kitaabeeyo oo uu xoolo bixiyo oo sidaa ku xoreeyo tibaa la maray dhaqankoodii siday hadda lagu socodsiiyey wa waxaa la qafaashay camaarun camaar waa la qafaashay camaar binu yaasir wa suhayb suhayb irumi waa la qafaashay wa bilaal raggaas ayagoo xorahabaa xor ugu soo qafaashay marka qafaalkoodii iyo addoonnimadoodiina ha laga xoreeyo un baa layiine wax ka jira malah lama dhihin wax ka jira lama waa la xoreeyeyo waa addoonnimada waa laga saaray dhaqaali waa laga bixiyey wa qaala allahu tacaala ilahi wuxuu yidhi wllahu fadla bacdakum calaa bacdin ilahay barkii marka kale ayuu fadilay fi risqi xagga risqiga iyo xoolaha iyo dhaqaalaha iyo masruufka ayuu qaarkiin qaarka kale ku fadilay oo ka fadilay fama aladiina kuwii marka maaha fudiluu la fadilay biraadihi risqihim risqigooda kuwa wax ka siin oo u celin calaa maa malaka aymaanu addoomihi ay lahaayeen xoolahoodii iyo haweenkoodii addoomihi ay lahaayeen wax ka sii mahayaan oo fahum ayagu fiihi xoolahaas iyo waxay lahaayeen ay sawaa ku sinaadaan dhihi mahayaan addoomahoodii warkaalaha xoolahan aan leenahay iyo haweenkan noo qaybiy addoomow dhihi mahayaan maxaa yeelay sayid iyo addoomihiis kala yihiin hoolahanaa iskale ma addoon baa tahay sad wax ila wadaayoo shirka u noqonaynaa ayaad qabtaan haddaa sidaa qabtaan ilaaha maaligaah maxaad addoomihiisi cibaadada oola wadaajinaysaanood ilahay khayrka u caabudaysaan idinkaba addoomihiina waa diidan wixii aad lahedeen rabbiina siiyey inaad wax ka siisaane afa binicmat illahi miyaad yajxaduun diinaysaan idinka og xadaana abulyamaan akhbarana shucayb bin abi xamza xadaana abu zinaad cabdullah bn dakwan anhu yacraj cabdiraxmaan hurmus can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala nabiyu sala la alay slam ba wuxuu yihi haajara ibraahimu calayhi salaam nabiyullaahi ibraahim alkhaliil imaam tawxiid ayaa hijrooday bisaarata saaro la hijrooday gabadh saaro la yidhaahdo oo qabay umu isxaaq isxaaq hooyadiis ayuu wataa weli wax keligeed ah fadakala bihaa wuxuu la galay waan iska haajira waan iska wareegayaa inii muhaajirun an rabbi waan iska socda fadakala bihaa qaryatan qaryuu la galay fiiha malkun melig iyo boqor min almuluk boqorada kamida magaalo u haysto ayay u galeen melig min almuluk aw jabbaar weliba boqor waxaa weeye jabbaaro mutakabiraho min aljabaabira kuwa maaragtay madaxa adag ee dhibka badan ee dadka ku amartaagleeya oo ah dadka dulmiya ayuu ahaa boqorka boqor caadila ma ahayn faqiila markaasaa waxaa lidi war xungeynki geeskii iyo kuwii maarata mukhaabaraadki iyo sediiyo jawaasiistii ayaa markiiba warkusoo usoo u keentay ilan dadka madaxda dhibkooda kumaba soo gaarayo waxa dadka gaarsiinaya ee ku diraaya ee wararka u kala geynaya ee markaa deena ay dhibaatada iyo seeftooda uqaadanayaan waa dadkan kalea ugeena warka ugeyn ayagaa dadka kale de waxba loo geynin dhibaatad mana geysteen marka waxaa lagu yidhi dakala ibraahimu ibraahim baa wuxuu la soo galay biimraatin haweeney hiya iyadoo min axsan الnisa haween midda ugu fiicneeda waxaana ninkaa u daran nin baa naa quruxsan wata oo uu qabo ah, wuxuu ku dhaamaa waa walaashii iyo waa hooyadii waxaasu ku dhaamaaba waa naagtiis haddii la yidhaahdo bahdul ayuu ku samaynaya iyo sharafdil buu ku samayn isagoo marka uu ka qaadana fa arsala ilayhi markaasuu u dira yidhi halii keena saanta eh, ibrahimna halla keen waa la waraysan an ya ibraahim ibraahimow man haadihi baa layidhi allatii macaka islaantan kula socorta warta waayo qaala wuxuu ukti waa walaashay buu yidhi uma ah. rajaca wuu ku laabtay ilaya gabadhii buu ku laabtay ibraahim faqaala wuxuu yidhi waa lay qadaaduray waa laykaa weydiiyey waxaa la yidhi waayo walaashay baan idhi ee laa tukadib adiana waa lagu weydiin doonaaye laa tukadibna haygu beenini oo xadiiii sheekadoodii warkaygii hay khilaafin waa walaal shay baan idin waa ninkayga hadhihin intaasa waa ninkaygaasa yuu ka sii caroonay fa inii anigu akhbartu maxaan u sheegay anaki uktii walashirata wallahi baan ku dhaartay waana rumo in cala alardi maa cala alardi arlada korkeeda ma ahaanin min muumin muumin hayri waayri arlada korkeeda hayrii waayru adiga iyo adiga waxaan ahayn oo maanta mumina ardada ma jirto inama almumin ikhwa waxaa soo geli maanta aniga adiga oo walaalahana dhinaca marka laga fiiriyo tii masabkana sarbeeb isagaana u sarbeebay laakiin xaqiiqada jirta waxaa weeyaan walaalo xagga islaamka walaalo ku ah yaa nahay marka walaasha waana tahaye been baan ka xariray intaad tidhaahdo ninkaygu weya hadhihin fa arsala bihaa ilayhi ayadiiba haddana dad usoo diray wuxuu eedadii keena marka faqaama ilayha waba ka joojiniinba ayadiibuu ku u istaagay oo faraqaad iyo maarata xumaan la damcay inuu ku sameeyo faqaamad gabadhiina waa istaagtay tawada ayadoo weysaysatay wa tusallii salaad tukanaysa weysadayba isku baabtay salaad bay u istaagtay wastaciinuu bisabri wasalaad dhibaatada hadii ku qabsato salaada lagu carara salaadii bay u carartay ilahi subxaana watacaala inay usii dhawaato adoonka marka u dhawey rabbi salaada wey faqaalat waxay tiri allahuma in kuntu haddaan ahay aamantu mid rumaysay bika adiga birasuulika rasuulkaadi khaliilullahi ah ibraahim haddaan rumeeyey oo waxsantu aan dhawray farjii farjigayga xumaanaan ka dhawray ilaa calaa zawji ninkayga oo xalaal yaha mooyeen falaa tusalid ha igu sallidin calaya alkaafir kalbigan ayga ee gaalkaa ilah ha igu sallidin ilah maanta gaalkan ha igu sallidin faquda markaasaa la moroojiyey gaalka isaga aha quda waa la qabtay ah, si xoog baa loo qabtay xataa rakada ilaa uu ka firqfirq yidhi biridii lugta ayuu ku raftay lugta ayuu ku raftay sidii wax suuxay oo kale ayuu lugta saa ugu raftay dhulka intuu ku dhacay qaala acraju acraju wuxuu yidhi ninka la yidha abdiraman acraj xadiidka warinaaye abu hureyre ka warina wuxuu leeyahay qaala abu salama bin cabdiraxmaan bu hadda ka wariya wuxuu le in aba hurayrata qaala wuxuu yidhi qaalat waxay tihi allahuma in yamut hadduu igu dhinto oo hadda nafta ka baxdo way fiirinaysaa yuqaalu haddana waxaa la dhihi hiya qatalat oo wadaa dishay ah madaxda banaanka tuuranaya sarti marka ninkii mayda hadii lai soo galo anigana waa laydila yada dishaa laydhoos u siisay iga sii fa arsil iga sii daa uma qaama waa istagiidaya haddana looma quus qaadan marka hore hadda haddana intuu caafima kacay ayuu gabadha usoo istaagay faqaamat way istaagtay tawada wa tusalli waysaya salaad ayaa haddana istaagtay wa taquulu waxayna leedahay ducadii allahuma in kuntu aamantu bika haddaan ku birasuulika rasuulka baan rugmay wa axsantu farjii farjigaygaan xumaan ka dhowray ilaa calaa zawji zawjkada xalaashiya mooye wax kale ii dhawaanay uusan jirin falaa tusallid caleyh hagu sallidin haadal kaafira gaalkan gaalkan ilah sallidin saasay leedahay faquda markaas haddana la murajiyo la qabti xataa rakada ilaa uu ka maaratay rafto birijli lugtu ku raftay qaala cabdiraxmaan ba wuxuu yidhi qaala abu salama wuxuu yidhi cabdiraxmaanku waa acrajkii qaala abu hureyra wuxuu yidhi faqaalat waxay tahay haddana allahu intan intan macnaa cabdiraxmaan wuxuu ka warinaya abu salama intan ayada dambe faqaala waxay tii allahuma in yamad hadduu dhinto fayuqaalu waxaa hiya qatala ayadaa dishay faarsil sii daa fi thaaniyati markii labaad bay saa tira fi thaaliata mar saddexaad laba iyo saddex jeerba ninkii waa soo kacaya markii dambena daba la dhacaya marka mar walbana marka dambe ayuu kasii dhib badan yahay oo aad loo sii qaban min karaamaati alawliyaa wey khaliilullaahi ibraahim khaliil araxmaan asagana salaad buu ku jiraa oo meeshaasu ilahay baryaya khalwaynaya faqaala wuxuu yidhi ninkii gaalka ahaa askartii intuu la hadlay wallaahi baan ku dhaartay maa arsaltum ilaya idina soo dirin ilaa shaydaana shaydaan bay iisoo dirteen ayuu yidhi ah, shaydaan wa insiba maaha bini aadamba maahaba isagaa ah, shaydaana irjicuuhaa celiya ilaa ibraahiima ardayga ibraahim u celiya islaamka siiya wa aajara haajaradi wey aajarana siiya gabadha haajaraa ah, addoontaana ha la siiyo iska siiya ugu sii dambaynaya waa ismaaratay isfurdaaminaya farajacat ilaa ibraahim calayhi salaam bay ku noqotay faqaalat waxay tihi ashcarta moogtahay an allaha ilaahay kabatal kaafira gaalkii inuu duleeyey wa akhdama waliidatan addoonna uu khaadim loo siiyey addoontii adaan ku tii ibraahimu ibraahim buu siyeysiisay waxay u dhashay ismaaciil haajaro wey fatilka umukum ya bani maa sama waa kii dhihi jiray abu hurayra halkaas carabta carab almustacrib marka shaahidka hadda xadiidka waxaa weeyaan addoon buu ninkaas lahaa ninkaa gaalkaa addoon buu lahaa addoontii buu hibeeyey hibada gaalka marka inay aseexayso oo addoon hadduu xoreeyo iyo hadduu hibayo qof siiyo iyo hadduu gado intaba waxaa weeyaan waa la qaadanaya waa saxaysaa waa ka ansaxaysaa gaal baa ta waxba kama ansaxay la dhihi maayo xadaثana qutayba qaala xadaثana leyl can ibni shihaabin can curwata can caaisha radi allahu canha annaha qaalat ikhtasama sacd bin abi waqaas waxaa dooday sacd bin abi waqaas azuhri wa cabdi binu zabca fii gulaamin bay ku doodeen wiil bay isku qabsadeen oo annaga nin raacsan yahay iyo walaalkay baa dhalay iyo aabbahay faqaala sacd baa wuxuu yidhi haada wiilkan ya rasuul allah ibnu akhi walaalkay wiilkiisi wey cutba bin abi waqaas jaahiliyadu dhintay ayaa dhalay xumaanbu ka dhalay zinu ka dhalay ahida ilaya waa ii dardaarmi annahu ibnu inuu wiilkiisi yahay undur adigaba fiiri ilaa shabayhi ekaanshihiisa suu walaalkay waa taqaana u egyahay bal fiiri wa qaala cabdi bnu zamcaan hadlo wuxuu yidhi haada akhii waa walaalkay yaa rasuula rasuul allow welida waa la dhalay calaa firaashi abi aabbahay gogoshiisa min weliidati addoontiisi baa heshay addoonna waa yeelan karaa aabbahay gaalnimada ha ku dhinta duu rabe marka min weliidatiisaas ujeedaa intaas ujeedaa fanadara rasuul lah sal la alay wasalam nabiga alayh salaam baa fiiriye baa shabahi u eegyahay faraa wuxuu arka shabahan ekaasho bayinan sabacad bicutbata cutbihi inuu xumaan sameeyey oo ilmahan u dhalay sheeganayay iyo ilmuhu aad u ogyahay laakiin waa zani zanina in haddana karaamo loogu daro oo wax la siiyo ma mudna in la qadiyo ugu yaraan mudan yahay faqaala wuxuu yihi huwa laka ya cabdi cabdio adigaa iskale ilmaha maadaama gobashiinu ku dhashay aabbaha uu gobashiisa ilmaha ku dhashay xaggaasaa la raacin alwaladu lilfiraash qaacidadaasuu raaciyey waladka mar walba waxaa la raacin gubasha ku dhashay halkaasaa la raacinaya ilmahan asaga ma dhalin ima dhalin inaad dhashay baa asala alwaladu lilfiraaq gubasha walilcaahiri lxajaru kii caahirkaa ama zaanigaa ama lagu tutuhmaayey ka asaga ilmaha la raacin mahayo oo lama siinaayo waxtajiri minhu iska xijaab yaa sawdatu zawdaay binta zamcaheeda hadna iska xijaab oo inkasta oo walaalkaa uu daahirka yahay haddana maaragtay xaqiiqada markii loo noqdo ilmaha ninkaas uu egyahay iska ilaali falam tarahu sawdatu sawda mayna arkin qadru weligii mayna arkin marka welida aabaha marka inuu adoon lahaa intaas weeyaan qala xadaثna mحamed بن bashاr qala xadaثna gundar qala xadaثna شcب بن xajaaj an sacd an abihi sacd bin abi sacd an abihi man huwa hada sacd sacd bin ibrahim ya saasuu ogyahay sacd bin ibrahim الzuhri qaala wuxuu yihi cabdالرaحman بn cawf radي الlahu canhu lsuhayb wuxuu ku yihi itaqi الlah ilahay ka baq suhaybow ilahay ka baq walaa tabdacaha sheegana ilaa hayri abika aabbaha qofaan inaa sheeganin carab baan agu dhihi jira suhayb suhaybu ruumin bay uhaysaane war ruum way soo qafaalataye nin carab ahoo reer muusil aan agu dhihi jira muusil muusil ciraaq ayaan ahay bu dhihi jira ilaa hayri abika aabbaha aabbahaan inaan sheeganin iyo reer ruum baa tahay faqaala suhayb wuxuu dhihi jiray maa yasurunii ima farax gelinayo ana lii kada wakada in waxaay waxaa uu ii sugnaado wa anii aniguna qultu aan dhaho daalika warkaas inaan aabbahay aabbaan ahayn ku abtirsado wax kastaba halay siiyey kollaba ma yeeleen ee warkaan sheega waa rum walaakinii ruum kale aad ii nisbaynaysaanna suuriktu waa leexaday waana sabiyu anaa ima yaraa leexaday oo reer rum leexadeen halkaasa marka reer rum luqadooda aan kusoo bartay rudaanadan iyo luqadan aan ansaxayna arkaysaan reer ruum baan kusoo koray buu leh marka asalkayga wuxuu ah halkaas anuu wax garan oo nasabkayga iyo aabbaha iyo abtirkayga garanaya ayaa lay qafaasho yarse marka waxaa weeyaan ujeedada marka waxaa weeyaan waa la qafaashay kadibna waa la xoreeyey adoonb qal xadaana abuyman alxakm ibn naafi qal abarana shucayb ibn abi xamza can الzuhriy qaal akhbaranii curwa ibn zubayr ana xakiim ibn xizaam akhbarah anahu qaala wuxuu yihi ya rasul rasul allow arayta waxaad ii sheegtaa umuuran umuur arrimo kuntu ataxanaf arrimo markaan gaalaba aan ahaane gaalaba aan ahaana iska cibaadaysan jiri oo ixsaan iyo samafal iyo wanaag ah oo ataxanat aan ku cibaadaysan jiray bihaa umuurahaba fi ljaahiliyati islamka intaanan soo gelin ka hor min silatin qaraabo xiriirin ah wcataaqatin xorayn aan addoommo xorayna ilan waa biriye wa sadaqatin wax sadaqa iyo samafal hadda wax siinaynaa arrimahaas aan cibaadada aan cibaadahaan u bixin jiray muslimiin bayaan lahaanine hal lii fiiha ajru ajr ma ka helayaa buu nabig ala slam weydiiyey soo maart waa xorayn waa sadaqo waa qaraabo xiriirin inta hadda u keenay wacataaqat intaa wey qaala xakiim baa wuxuu radi allahu canhu qaala rasul la sal slam wuxuu yidhi ha oo aslamta waxaad ku islaamtay calaa maa salafa laka min khayr waxaa khayrkee kuu hormaray ee ixsaanka iyo wanaagga iyo sabafalkaas yaa sabab ilahay kaaga dhigay inaad kusoo islaamto marka waa ku isaabantahay wey haddaad soo islaamtay hadduu gaalmada ku dhiman laha habaa manfuura mayahanlayd laakiin haddaad soo islaamtay wanaagga aad samaysana rabbi uu naxariistiisa kugu siiyey camalkaadina marka waad helaysaa marka waxaa axaadiistan oo dhan isku soo aruuri oo laga faa'idaysanayaa taqriir axkaam almushrikiina calaa maa kaanuu caleyhi qabla islam taqriir axkaam almushrikiin calaa maa kaanuu caleyhi qabla islam mushrikiinta axkaamtooda in lagu sugo siday ahaan jireen intayna islaamin ayaa loo daynaya oo hadduu wax xoreeyey markuu soo islaam la dhihi maayo waxay xoreysa kama jiro hadduu wax guursaday oo uu gaalnimada wax kusoo guursaday oo islaan wax sameeyey oo gaalnimadooda waxay isku guursan jireen isku guursadeen oo uu soo islaama isagoo gaashiisii iyo asagu ay soo islaameen oo muslimiinta kusoo darmadeen nikaax cusub baan hadda kunika ku nikaaxeena iyo guurkaaga hore waxba kama jirin la maayo reer guur isku guursada weya waxooda baa saxa way isqabayaan caruurtooda waa caruur xalaala waa leeyahay la dhihi maayo leeyahay lama dhahayo marka waxaa la qarini hadday noqoto beec iyo hadday noqoto hibo iyo hadday noqoto xorayn iyo hadday noqoto nikaax wax allaala wixii mucaamalaad iyo axkaam daahir ah dhammaan waxaa lagu socodsiin waxay ku sugnaan jireen qablilislam baa lagu socodsiinaya ah, dib loogu noqon maayo inanayo qof dib usoo nin eh, intuu toban mahweena la yimid la yiri war toban lama ogole afar soo reebo waa jira ah, afar ka soo reebo afartana nikaaxsan lama dhihine afar un doolaa layidhi afarta adiga ku cajab gelisa kasoo reebo ah, ee dib u nikacsan lama dhihin siyaadadiin baa laga reebay qaala musanifu raximah llah baabu juluudi اlmaytati qabla an tudbaq ah, maytada iyo baktiga maqaarkooda maqaarka xoolaha baktiyey maqaarkaasi qabla an tudbaqa intaa weli la megdinin ayuu ku saabsan yahay yani wuxuu ka wadaa hal yasixu bayc ma la iibsan karaa neefka baktiya maqaarka inta lagala baxo ma la iibsan karaa ilan hilibkii waa xarimay in la cunee maqaarkana ma la diiday in la iibiyo hilibka lama iibin karo baktigaa neef baktiyey hilibkiisa lama xataa gaari lagama gay ya waa iga baktiday gaariga kaaga baktiday ee mukaambadan isdhexmaraysay kama iibsan kartid iyagoo cunayaan sax wey laakiin kama gedi kartid lanna waa ma ma xuruma xaruma akl xaruma cadaahu wey hal yasixu maqaarkiisa ma la gadi karaa maqaarkii intii lagala baxo xadaana zuhayr bn xarbi qaal xadaana yacquub bn ibrahim qal xadaana abi can saalixin ibnu kaysaan qaal xadaani ibn shihaab ana cubayd allah ahbarah anahu ana cabdallahi ibn cabaas radi allahu canhuma ahbarah ana rasuula alah sal slam mara bishaatin maytati mayitin maytati baktiday neef adhoo baktiday maymuuna lahayd oo la jiidaayo baktigii la jiidaayo ayuu nabiga la kulmay faqaala wuxuu yihi hal istamtactum biihaabiha maad maqaarkeeda isticmaashaan maqaarka intaad kala baxdaan maad isticmaashaan isticmaalkaasi lama kala qaadin hal istamtactum biihaabidaasi lama kala tafsiilinin marka yuxmalu mxuu ahaa yunzalu manzilat اcumuum fi lmaqaali mid liqaaciidi caam baa lagu xumbaari hal istamtactum ayu nooc min anwac istimtaac gadashadii baa soo geli ee mxuu ahaa in gobol laga dhigtaa soo geli hal istamtactum biihaabiha qaaluu waxay dhaheen inahaa mayta waa bakti see maqaarkeeda u isticmaalayna qaala inamaa xaruma akluha soo ila cunan baa xaaraana cunidan baa la diiday xurumad calaykum ilmayta marka laleeyahay baktigaha cunina hilibkaa cunina loo jeedaaye maqaarka waa isticmaali kartaan hadda marka bukhaari raximah llahu tacala waxaad moodaa inuu qaatay madhab zuhri alimaam zuhri madhabkiisa fiqiga ah oo wuxuu qabaa masaladan marka laga hadlayo juluud juluud e, dibaaq ljuluud iyo maqaarka iyo masaaisha fuqahaad aad ay isku khilaafeen bay kamidta zuhri wuxuu qabaa jawaaز isticmaali junuudi junuud اlmaytati qabla dabqi wa bacdiha intaan la magdinin iyo haddii aan la magdinin iyo hadii la magdiyaba waa la isticmaali karaa bu qaba zuhri zuhri saaso qaba a maytada maqaarkeeda ama madana madini waa la isticmaali karaa bu qaba marka bukhaari waxaa mooda madhabka inuu qaatay imaam zuhri qaarka kale waa doodaya waxay leeda ihaab waxaa la dhahaa maqaarka markii la magdiyey kadib ayaa ihaab la dhahaa nacam baabu qatli اkhanziir doofaarka oo dilkiis qaala jaabir wuxuu yihi xarama anabiyu sal slam bayc khinziir khinziirka beeciisa in la cuno afwan maqaarkiisa mxuu aha in la gado oo ama la iibiyo isagoo nool haatayay hilibkiisa dadan mxuu aha lacagtiisa la cuno waa xarimay xarama anabiyu bayc alkhinziir khinziirka iibkiisuu xarimay maxaa yeelay hilibkiisa haddii la xarimay oon la cunaynin oo rijzi la yidhi lama gadi karo lama gadi karo ayb xadathana qutayba bnu saciidin saasayna jamhuur ahlilcilmi ku tageen bikhilaafi malik oo asagana ijaaza aan qabin xadana qutayba bnu saciidin qala xadana leyth can ibni shihaab الzuhri can ibn musayib anahu samica aba hurayrata radi allahu canhu yaquul qaala rasul la sal slam wuxuu waladii nafsi biyadi ilahay gaanta gacantayda naftiisa ay ku jirtaa ku dhaartay nafsii aniga naftayda dheh biyadii ilahay gacantiisa ay ku jirto waladii nafsii naftayda biyadii gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay layuushikana waxaa dhow oo dhici doona mar dhow an yanzila inuu soo dego fiikum dhexdiina ibnu maryam ciisa wey alayh الsalaatu wasalaam nabiy llahi ciise xakama isagoo xaakima dadka kala xukumi muqsidan cadaaladna wax ku maamuli ayuu imaan doonaa nabi ciise alayh salaam xukunkaa uu xukumaayo ee cadaaladda ahna waxaa weeyaan calaa shariicati muxamed sala allahu alay ali wasalam nabiga sharcigiisu wax ku maamulaya ee diinta nabi maxamed alay slam lagu soo dejiya islaamka ee sharci cusuba sida lagu soo dejinaya ma laha laa nabiya bacda nabiyi sal slam nabi ka dambeeyo imaan doona wax lagu soo dejina ma jirto ciise waa ka horreeya nabiga alayh salaam imaashaha walaalka imaanayana xukunkii shareecadeenna unba ku xukumi fayaksir wuxuu jebinaya asaliib fayaksari an yanzila ilaa uu soo dego fiikum oo fayaksira fayaksira asaliiba saliibkii way jejebin macatabka gaalada ay luqunta ku xidhaan ee nabi ciise ay ku maaratay waa la salbiyey ay leeyihiin beenta warkaasuu baabiina wuxuu le wax ka jira male waa kan waa taagnahay fayaksira saliib wayaktula uu ka dilo alkhinziira doofaarkana waa laynaya gaaladaa jecel wayadacu jizyata jizyadana waa baabi'inaya wax jizya oo la qaadi xataa yucdu ljizca yadahum saakiruunadi gaalada ilaa jizye ka bixiyaan waa lala dagaalam hadday jizye bixiyaanna waa la badbaadintii ma jirto oo xoolii wabcarada ka batay maanta jizyadu waxay socon ilaa ciise uu soo dego xilligaa markii la gaaraba jizyadii waa la baabi'ini islaanimo soo galun baa laleeyahy qofka wayafiida almaalu ilaa uu xoolihii ay ka bataan oo qofkii dhaqaalihii uu ka bato xataa laa yaqbalo xad ilaa qofna una aqbalin xoolo badan baa imaan oo midna xoolaba zake iyo dhaqaale iyo wax maarata xoola wax ku faliba uusan jirin oo xooluhu ay bataan calaamaadka imaan doona nabigeena ka sheekeeyey sala allah alay wasalam ayay ka mid tahay arrimahaasna marka shareecadeena soo gelaysaayo lama dhihi karo de sharcigeena jizyadii buu qabaa ciisena wax cusub buu la yimid lama dhihi karee ciise wax cusub lala yimaani wax nabi ku baaqay oo uu sii sheegay oo haddana qariray oo ogolaaday ayuu ciise calayhi salaatu wasalaam fulin doonaa wallahu aclam bilah tawfiq sala allah slam